بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري نيسابوري رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى في baabi alawqaati alatii nuhiya can asalaati fiiha awqaadda allatii nuhiya la reebay can isalaati salaad in la tukado fiihaa gudaheeda salaaddu waxay leedahay waqti waa waajib muwaqat ah ila waajibku wuxuu qaybsamaa biictibaari اlwaqti ilaa waajibin muwaqatin wa waajibin mulaq waajib wakti leh iyo ku mutlaq ah oon wakti lahayn salaaddu waxay ka mid tahay waajibaadka wakhtiga leh bidaliili qowlihi tacaala ina asalaata kaanat cala almu'miniina kitaaban mawquuta wakhti bay leedahay ilaahay uu qoray subxaanah wakhtigaa salaadda ay leedahay waqtu alfadiila iyo waqtu alikhtiyaar iyo waqtu aldaruura ayay culammadu uga qaybiyaan wakhtiga u horeeyaa u fiican in salaadda la tukado oo khayrka lagu degdego oo waajibkii iyo culayskii dimmada saaraa ilan dimmadu waa mashquul takliif baa saaran takliifta ayadaa ah in laga fududeeyo laga qaado qofkana uu noqdo qof aan wax waajib ah iyo wax daynoo loo haysta uusan jirin saasay dantiisa ku jirtaa maniyada iyo geeriduna wakhti kastaba waa imaan kartaa haddii laakiin uu dhexda ka tukado oo wakhtigeeda uu salaadda tukado waxba dhib ma leh awqaaddaasi waxaa ka baxsan waqti la yidhaahdo waqtu annahy waqti la reebay oo la nahiyey awqaaddaasaa noo soo socota waa saddex waqti weeye cinda alikhtisaar haddii la basdiyo oo la faahfaahiyana waa shan waqti bacda salaati asubxi xataa tadluca shamsu waad dhihi kartaa saas waa ku yimid xadiidku salaadda subx kadib ilaa qoraxdu ay ka soo baxdo wa bacda alcasri xataa taqruba ashamsu casarka markii la tukado ilaa qoraxda ay ka dhacdo wa cinda alistiwaa markay qoraxdu ay samada bartankeeda ku hagaagto oo hoosku uu ku baaba'o wixii markaa hoos lahaa oo idil saddexdaas waa lagu soo gaabin karaa labada horena laba kalaa hoosgeli karta cinda albasti marka la faahfaahiyo oo bacda salaati subxi iyo cinda duluucu shamsi qoraxda markay soo baxayso bacda alcasri iyo cinda guruubi shamsi cinda alistiwaa lixdaas shantaasay noqon karaan buuq baa ku jira ma aqaano buuq ma dareemaysaan ya maxaa shuushtan soo ma dareemaysaan waayahay noqdheegu sood baa igu soo noqonaya qaylo dayib marka shantaasi waqti waa manhiya canhu in la tukado in la tukado marka la leeyahay salaadaasi la diiday maxay tahay culimmadu waxay isku waafaqsan yihiin salaaddii faradkaheed in la tukan karo waxay isku khilaafsan yihiin waxay kaloo isku waafaqsan yihiin aan dhahne salaad aan sabab lahayn salaad aan sabab lahayn in la tukado inaan la ogoleen salaaddii casarka waqtigiisa ilaa qoraxday ka dhacdo hadduu qofka uuna tukanin xilli kasta waa tukan karaa waa laga rabaa inuu tukado subaxuna waa sidoo kale ilaa iyo waqtigaas qoraxday ka soo baxaysa intaa qofka hadduu tukan waayo inuu tukado waa u bannaan tahay ama waa waajibba inuu tukadan lagama hadlaayo marka salaadda waqtigaa iska leh waxaa kaloo oo iyadunan hadal ka taagnayn salaad aan sabab lahayn inaan la oggolayn xilligaa ayaga in la tukado salaadaan sabab lahayn qofku waxaa la qumanaatay iska tukado markaasuu deena casarkii isagoo tukaday kadib uu salaad iska galay sunno ah oo asaga uu leeyahay khayr iska badso inaan la ogoleen muran kama taagno waxaa khilaaf ka taagan yahay salaad dawaatu sabab sabab u saaxiiba sabab leh ama sabab mutaqadim ha ahaado sida rawaatibtii oo kale ama sabab muqaarin ha ahaado salaatulkusuufkii qoraxmadoobaadkii salaaddii janaazadii taxiyatulmasjidkii sunnatulwuduugii salaad markaa xilligeedii iyo la socdo ama uu sababteedii wadata xilligaas taasay culimmada isku hayaanoo alimaamu shaafici raximah ullah wuxuu hogaaminayaa salaaddu hadday sabab leedahay in la tukan karo shantaa waqti ee la diidayba waa la tukan karaa kuma jirta marka salaadaha sababta leh wakhtigaas la diidaya kuma jirta iyadu waa la ogol yahay sidaasuu ku tegay shaafici raximah allahu tacala iyo bacd ala'ima abu xaniifa wuxuu hogaaminayaa inaan la ogoleen xilligaas la nahiyey wax salaada in la tukado ayuu asagoona hogaaminayaa ridwaan ullaahi calayhim ajmaciin laakiin xagga adilada markaad fiiriso shaafici raximahu allahu tacaala wuxuu qabaa salaad sunno ah oo la tukaday waqtigii la nahiyey ayaa la arkay waa raatibatu duhri albacdiya duhurka sunnadiisii ka dambaysay oo nabiga calayhi salaam uu tukaday casarka gadaashiisa casarka gadaashiisa yaa la tukani waa keen la yidhi marka waxaa laga hadlayay salaadan sabab lahayn salaadan sabab bay leedahay waa sunno la qadaynayo sunankana waa la qadayn karaa waxaa kaloo la arkay nabiga calayhi salaatu wasalaam dad salaad farada soo tukanay salaaddii subax oo nabiga calayhi salaam oo ku tukanaya masjidulkhiif masaajidka ku yaalla mina mina ku yaalla masjidulkhiif la yidhaahdo rasuulka calayh salaam oo ku tukanaya salaad subax laba ninoo wuxuu arkay halkaa fadhiya waa u yeeray rasuulka calayh salaam xawdka weydeen buu yidhi gurigaanaan kusoo tukanay bay dhaniya heemadaanadii markaasuu nabigu u diiday calayhi salaatu wasalaam uu yidhi haddaad soo tukataan xataa salaad masaajid lagu tukan haddaad la soo kulantaan tukada buu nabigu sala allah alayh wasalam marka waa icaada salaaddii horey tukadeen bay haddana soo celiyeen waxaa la tukanayana waa salaaddii subax salaadda subax gadaasheeda la yidhi lama tukan kara ilaa qoraxda ka soo baxdo ayaa la leeyahay tukada sabab bay leedahay marka salaaddu hadday sabab leedahay xilli kastaba waa la tukan karaa laakiin salaadda aan sababta lahayn inaad iska kacdo salaad mutlaqa la yidhaahdo oo iska tukata xilligaasi ayaan la ogoleen <clears throat> awqaaddaa saddexda ah saddexdaba xikmaa loo sheegay oo nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay markay qoraxda soosoo baxayso fa innahaa tatlucu bayna qarnay shaydaan shaydaan labadiisa gees bay ka soo baxdaa dad waxaa jira qoraxda caabuda oo ilaahay qoraxda eh, abuuray aan caabudaynine qoraxda caabuday ah, marka kuwaasaa shaydaankuna uu wataa oo xisbigiisiah asagana qayb buu ka gelayaa shamsada iyo qoraxda inuu madaxa u dhigo oo ay waafaqaan dadka iyaga ee qoraxda caabudaya iyo asagii saa sujuudi ay u dhacdo dadka muslimiinta marka xilligaa asaga inay iska ilaaliyaan maqribkuna sidoo kale eh, waxaa ujeedaa qoraxda markay soo dhacaysana waa saasoo kaleo taqribu bayna qarnay shaydaan baa layidhi iyaduna qoraxda marka ay marayso samada bartankeeda xilligaa lixda saacaan dhahno ama cinda alistiwaa xilligaana nabigu wuxuu yidhi calayhi salaam fa inaha tusjaru jahannam jahannamaa la huriyaa daqiiqadahaasi xilliga qur-aan aad u kulushahay weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ayuu jahannama hurinayaa waa wax hayb ah oo naga maqan oo waxyiga iyo jiinta ay noo sheegtay in xilligaa marka la qaboojiyo oo abriduu buu nabigu calayh salaam yidhi qaboojiya fa inaha min feexi jahannam ayaa iyadana sunna ah hor xilligaa la tukanin salaadaa sabab lahayn labada waqti ee kale kuwaanunbay raacsan yihiin wax xikmada ama sababoo gaarahun loo sheegoon ognahay ma laha sharciguna sidiisuba xikmu wada leeyahay laakiin carafahu man carifahu wacalimahu man calimahu wajahilahu man jahilahu walisharci ciladun laa yaclamuha ila allah sharciguna wuxuu leeyahay cillooyin iyo xikma ilaahay keligii uu garanaya subxaanahu wa tacaala lianna asharca min ladun xakiimin khabiir allaha xakiimka ah wax walbaba xikmad iyo mawdicii munaasabka ha dejiya een cabad iyo ciyaar waxba u samaynin allaha xikmada badan baa iska iskale shareecada shay kasta oo uuna amrana xikma la socota wax kasta oo naga reebana xikmo iyo macno iyo cilla la socota qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu calaa maalikin can muxamed ibnu xabbaan can alacraj can abi hurayra ana rasuula allahi sala allah aleyh wasalam nahaa wuxuu reebay can isalaati salaad bacda alcasri casrka gadaashiisa la tukado bacda alcasridaasi ma wakhtigiibaa mise waa salaadii maya ee salaaddii baa laga hadlaya bacda alcasriga waxaa loo wadaa ay bacda salaati alcasri oo qofka hadduuna salaadda casar weli tukanin oo dib oga dhacdo intuuna salaadda casar tukanin ka hor sunno waa tukan karaa sunno xataa mutlaq wuu tukan karaa oon sabab lahayn laakiin markuu salaaddii faradkee tukado kadib waayo waxaa la diidaaya in wax sunnada lala imaado sabab lahayn marka bacda alcasridaas xadiista kalea ku fasiri doonta bacda salaati alcasri baa laga wadaa xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxda ka dhacdo wa cani salaati salaad baa la nahiyoo la diiday bacda subxi subaxa gadaashiisa xataa tatluca ashamsu ilaa qoraxda ka soo baxdo waxadaanaa daawuud bnu rushayd waismaaciil ibnu saalimin jamiican can hushaybin qaala daawuud xadaanaa hushaym ibnu bashiir alwaasidi قال akhbaranaa mansuur ibnu muctamir can qataada ibnu dicaama qaala wuxuu yidhi akhbaranaa abulcaaliya abulcaaliyata arayaaxi ayaa noo warramay can ibni cabbaasin cabdullaahi ibnu cabbaas ibnu cabdiilmutalib radia allaahu canhuma ibnu cammi rasuulilah ayuu ka warramay qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas samictu waxaan maqlay hayra waaxidin qof ka badan oo min asxaabi rasuulillaah saxaabada nabiga ka mida ayaan wax ka maqlay buu yidhi ibnu cabbaas ilan saxaabi saqiir uu ahaado saxaabadii waaweyneed buu cilmiga ka qaatay minhum waxaa ka mida ah dadka ayaga ee wax ka maqlay cumar bnu lkhadaab baa ka mid ahaa wa kaana cumar wuxuu ahaa axabuhum ilaya qofkaan ugu jeclahay raggaa aan wax ka maqlay cumar radi allahu canhu baan ugu jeclaan buu leeyahay marka waxaad garanaysaa saraaxada saxaabada iyo sidaynaan waxba u labanlabayn jirin qofka ayaga ay ku ta'afureen ama ay jecel yihiin ama ay ka faa'iidaystaan ama ay ay rabaan qofna ogmayna xehoxeho jirin waa sheegi jireen wa axabahum ilaya saxaabadii kale ayuu wuxuu leeyahay waxaan ka jeclahay cumar radi allahu canhu ardaah xadiidka kale fi saxiix ku sugnaa shahida ilaya rijaalu mardiyuun wa ardaahum cindii cumaru saasuu dhihi jiray wa ardaahum cindii cumaru raggaana ugu raadli badana u jeclaa cumar weeyaan cumar markaa yaan aad u jeclaa buu leeyahay cumarna wuu jeclaa ibnu cabbaas walidaalika isagoo yar ayuu golahii sare iyo majliskii shuurada iyo meeshii lagu gorfeynayo howlaha umuuraha lagu falanqaynayo isagoo dhowr iyo toban jir uu soo fadhiisin jira u dhihi jiray kaalay ama shan iyo toban jir lix iyo toban jir markaasoo kuraya markaasi saxaabada kibaaru saxaaba sida cabdiraxmaan bin coof ay dhihi jireen maxaa noogu hoos wadaa wiilkan yar annaga wiilal waa leenahay oo waan dhallay maxaa odayaasha usoo fadhiisinaysaa markaasuu wuxuu yidhi wiilku wiilasha lamid ma aha waad garanaysaan meeshuu ka soo jeedo horta waa ninkan haashimiga ah ee nebi maxamed calayhi salaam ay maadeerta ahaayeen cilmi iyo aqoon iyo fahma ilaahay baa siiyo nabi maxamed baa ugu duceeyey markaasuu mararka qaar odayaasha soo horaba inuu ka reebo yaa su'aal fahamkeeda uu fog yahay oo tafsiirka iyo diinta ka miduhu weydiin jiray odayaasha markay indhaha taagaan ay ka jawaabi waayaanna ibnu cabaas buu dhihi jiray ka jawaab markaasuu ka jawaabi jiray waa ka reebayaayo wuxuu og yahay inuu ibraaziyo oo soo bixiyo ayuu rabaa oo soo saaro ibnu cabaas waa aalu beytu rasuuliillaah rasuulka aala beytkiisi wey aala cabaas iyo aala cali iyo ahlubeytkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ayuu ka mid yahay in annaga haddaan nahay ehlusunna aan jecel lahay aan qadarkooda siino oo mansiladooda iyo makaanadooda iyo martamadooda aan siino waajibna aynagu tahay inaan jeclaano ayuu ka mid yahay wuxuu leeyahay marka waxaan u jeclahay cumar cumar baan u jeclahay xidhiirka ka dhexeeya aalubeytka nabiga iyo cumar xidhiirka ka dhexeeya aalubeytka nabiga iyo abubakar ayaad arkaysaa marka ayaad arkaysaa waana arrin khilaafsan beenta ay faafiyaan shiicada iyo raafidada ay dhahaan cumar iyo aalubeydka ay kala fasliyaan oo kala saaraan inay dhahaan aalubeydka nabigaan jecel lahay ooy u xadreeyaan ooy u ooyaan oo u ilmeeyaan cumar binu khadaab iyo abubakarna ay dhahaan sanamay quraysh ujibtayhima wa daaquutayhima ya labadii quraysh labadii sanamee reer quraysheed labadii daaquud ay ku magacaabaan waxaa weeyaan farriq tasud wey farriq tasud inuu waxay rabaan ay saxaabada kala geeyaan oo caatifada dadka cawaamtaha ah ay dhahaan aalubeydkii baan u hiilinaynaa saxaabadii kawaadirtahaa ee wasiiraha rasuulillaah rasuulka wasiiradiisii iyo dadkii uu ku dhaaran jirayna ay faquuqaan oo ka saaraan daa'irada si shareecadii iyo diintii marka haybadeedii meesha ay uga baxdo diintii aan wadanno oo dhanba marka meesha looga tuuro oo afraad yaroo kooban wax ay ku been uunteen deen ay diin dadka oga dhigaan oy dhahaan raggaasaa sidaa yidhi hebel baa saa hebel baa saas ahaa marka ibnu cabaas suu u jeclaa cumar bal fiiri wax cadaawaa kama dhexaynin dadku ugu jeclaa cumarra ibnu cabbaas ba ugu jeclaa dhallinyarada ugu jeclaa marka sidaa ogow fahamka khaldan ee ay wadaan shiicada ee ay dadka maarata ku khaldaayaan wax aalubeydka u hiilinaya oo maxabo iyo jeceyl u haya ayay iska dhigaan wahum calaa dalika beri beri bayna ka yihiin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam nabigu nahaa can salaati salaad buu reebay bacda alfajri salaadda subax kadib la tukado xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ka soo baxdo waa salaadaan sabab lahayn wailaa salaaddii subax markaad tukatay haddii sunnadii ka horraysay adoon tukanin salaaddii la aqimo oo salaaddii faradkeeda aad gasho sunnadii ka horraysay markaad salaadda subax tukatay kadib baad la imaan kartaa waad tukan kartaa maxaa yeele waa salaad sabab leh raatibadii ood qadaynaysa wey waan arki doonnaa wa bacda alcasri casrika kadibna waa la diiday xataa taqruba shamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo qaala waxadaaniihi zuhayr bnu xarb qaala xadaanaa yaxya bnu saciidin can shucba xaw xadaanii abu qasaan almismiciyu qaala xadaanaa cabdulacla qaala xadaanaa saciidun xaa waxadaanaa isxaaq bn ibraahiim qaala ahbaranaa mucaad bn hishaam qaala xadaanii abi kulluhum can qataada bihada alisnaad hayra ana fii xadiidi saciid wa hishaam waxaa ku sugan bacda asubxi xataa tashruqa shamsu tashruqa iyo tadlucana waa isku mid qoraxda ilaahay ka soo baxdo shuruuq banaanka ay ka timaado wey tashruq duluucuhaa baa loo jeedaa oo iftiinkeedii iyo nuurkeedii iyo uu bannaanka imaado qaala waxadaanii xarmalatu bnu yaxya tujaybi ahbaranaa ibnu wahbin cabdullaahi bnu wahbin almasriy qaala ahbaranii yunas ibnu yaziid ana bni shihaabin ahbarah qaala abaranii cadaa ibnu yaziid اlayثi anahu samca wuxuu maqlay aba saciidin اkhudriya aba saciid ayuu maqlay alkhudri radia allahu canhu yaquul isagoo le qaala rasuulu اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu yidhi laa salaata salaad ma jirto yacni salaad sax ah bacda salaati alcasri casriga gadaashiisa salaad lama tukan karo xataa taqruba shamsu ilaa qoraxday ka dhacdo walaa salaata salaad ma jirto bacda salaati alfajri salaadda subax kadib xataa tadluca shamsu ilaa qoraxda ay ka soo baxdo marka waad ogaatay waxaa la diidaayo wakhtiga meehee waa salaada markii la tukada kadib ee wakhtiga casarka haddii la gaaro waxaan casarheen lama tukan kara macnuhu maaha ka hor intaana salaadda casar tukanin waa sunnaysan kartaa oo raxima allahu man sallaa qabla alcasri arbacan ayuu nabigu yihi calayh isalaatu wasalaam casarka intuuna tukanin qofkii afar ragcadood tukada allah uu naxariistow nabiga alay slam waa u duceeyeyba sunno waa la tukan karaa wakhtigii waa la gaahay waa la aadaamay wakhti casarkii baa la joogaa la sunaysan laakiin casr ma tukatay sunno kale ma laha waa hadyigii nabiga sala allah aleh wasalam ilaa qoraxday ka dhacdo subax haddaad tukatana waa sidaa kale salaada sabab lahayn wey qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalama qaal laa yataxaraa axadukum axadkiin yuunan oola qastin oo ku dadaalin salaadda fa yusallii mar walba deena uun la fiirsanin yusallii uuna tukanin cinda duluuci shamsi qoraxda markay soo baxaysiiyo walaa cinda quruubiha markay sii dhacayso taxari xilligaa la fiirsana salaadaadi salaad aan sabab lahayn weeye salaadda taxariga ay ka suuroobi karto ee salaadda sababta leh sababteeda markii la helo ayaa tukanaysaa ooma jeedin qorax baa dhacaysiiyo qorax baa soo baxaysiiyo istiwaa la joogaaye sababteedi baa ku wadda xilligaasaa waxaa lasoo dhigay janaaso xilligaasaadna soo weysaysatay sunnatulwuduu u baahatay xilligaasaad masaajidka usoo soo mohotoo soo aadday oo soo gashay taxari markaa markaas colaadda ma noqonayso ee salaad aan sabab lahayn inaad la fiirsato qoraxda soo bixiddeeda iyo dhiciddeeda shaydaankii iyo dadkii caabudayay qoraxda yaad shabbahaysaa waxadaana abu bakr bin abi shayba qaala xadaana wakiic ibnu jaraaxa waxadaana moxamed bin cabdillaahi bni numayr qaala xadaana abi wamuxamed bnu bishrin qaala jamiican xadaana hishaam can abiihi can ibni cumara cabdullaahi bni cumar alcadawi radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yidhi laa taxaraw bisalaatikum salaaddiinna hoola qastira duluuca shamsi qoraxda soo bixiddeeda walaa quruubaha dhiciddeeda fa innaha tatlucu biqarnay shaydaan shaydaan labadiisa gees bay ka soo dhalataay oo xilligaasi dad waxaa jira qoraxda caabuda oo markay sii dhacaysana sagootidii markay soo socotana soo dhowayni shaydaankuna kuwaasuu markayuu ku dhex darmanayaayo asagana wuxuu rabaa in la caabudo talbiisu ibliis weeye asagaa arrintaasuu rabaa inuu dadka ku khaldo marka kuwaa iyo waxay caabudayaanba ha shabihiina oo xilligooda iska ilaaliya waxadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana wakiic bnu jaraaxa waxadaana muxamed bin cabdilaahi bni numayr qaala xadaana abi wabnu bishrin qaaluu jamiican dhammaanba xadaana hishaam can abihi can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allah aleh wasalam idaa bada'a markuu muuqdo xaajibu shamsi qoraxda fiiddeeda ayaa soo baxaysa oo fiid bay la soo baxday fa akhiruu salaata salaadda dib u dhiga xataa tabruza ilaa ay ka soo wada baxdo oo weliba watartafica qiida rumxin baa soo arortay waran qadarkii ay bannaanka timaaddo xilligaasaa salaadii duxadii iyo shuruuqii iyo ayaa la tukanayaa ila sababteedii baa imaatay xataa tabrusa wa idaa qaaba xaajibu shamsi qoraxda xiribteeda faraqeedaa loo wadaa fiiddeeda markuu hoose fiidda hoose markay ay naga qarsoonto oo fiiddii korona ay noo muuqato xilligaana fa akhiru salaata salaadda dib u dhiga xataa taqiiba ilaa ay ka wada dhacdo ayadoo idilba salaad sunno oo sabab lahayd markaa ha istaagin oo ha tukanin waxadaanaa qutayba bnu saciid qaala xadaana leyth ibnu sacdin an khayr ibnu nucaym alxadrami can ibni hubayrata can abi tamiimi aljayshaani can abi basrata alkhifaari qaala wuxuu yidhi waxaana ibnu hubayra waa cabdulahi ibnu hubayra alxadrami ibnu hubayra cabdullaahi ibnu hubayra alxadrami waynoo imaanta soo la magacaabay ayib cabdullaahi ibnu hubayra alxadrami sabai wuu ku dhihi doonaa can abi tamiimi اljayshaani can abi basrata alkifaari radia allahu canhu qaal sallaa bina rasuulu اllah nabiga calayh salaam baana tujiyey alcasra salaam casr bilmukamas meesha la yihahdo mukhamas waa meel magaceed faqaala wuxuu yidhi ina haadihi salaata salaadan waa salaada casare curidad waxaa loo bandhigay oo lagu farad yeelay calaa man dadkii kaanaha qablakum hortiin fadayacuuha markaasay dayaceen ummadihii naga horreeyey baa casarka waajib looga dhigay markaasay ka soo bixi waayeen wakhtigeedii dayaceen gudashadeedii iyo hagaajinteeda ay dayaceen faman xaafada calayha qofkii salaadda casar xifdiyo ilaaliya kaana lahu ajruhu maratayn laba jeer buu ajir leeyahay laba ajir buu leeyahay isagoo salaaddiisii ilaaliyey iyo asaga wixii kayrkii ay ka gaabiyeen iyo ummadihii hore la yimid laba ajir buu leeyahay buu nabiga calayhi salaam duhurkii baad markaa qayluulada la saaxdo dadku casarka waxaa laga yaabaa inay hurdadii la maxaanaato oo iska jiifaan oo qorraxdii ay maaratay harsashadeedii ay oga daahaan salaaddii casar marka ninkii salaadda casar ilaaliyooo daa'imo dhowra laba ajir buu leeyahay buu nabiga sala allah aleh waali wasalam walaa salaata bacdaha salaad ka dambaysa casarka ma jirto xataa yadluca ashaahidu ilaa uu ka soo baxo shaahidku washaahidu buu ku leey raawi waa tafsiir weeye waana mudraj washaahidu shaahidku waxaa laga wadaa annajmu xidiga ilaa qoraxda ay ka dhacda haddee marka qoraxda dhacdana xidigii baa soo bixi markaasaa maqhrib la tukan oo salaad ay bilaaban ilaa iyo cishaha intaa waa tukan kartaa wasalaatu maxduuratu mashhuuda laakiin casr haddaad tukato salaad sunna oon sabab lahayn ma tukanaysid ah, laguma ogolo waa la diido waa la nahiyo nabigaa reebay sala allah alيh ali wasalam qaala waxadaanii zuhayr bnu xarb qaala xadaana yacquub bin ibraahim bnu sacd qaala xadaana abi ibraahim bnu sacd bn ibraahim bn cabdiraxmaan can ibni isxaaqin qaala xadaanii yaziid bin abi xabiib can khayr ibn nucaym alxadrami can cabdillahi bn hubayrata asabaa'i alxadrami wa kaana iqa can abi tamiim aljayshaani can abi basrata alkifaari radi allah canhu qaala sallaa bina rasuulu llahi sala allah aleh wasalam alcasra bimilihi mutaabaca weeyaan qaala waxadaanaa yaxya bnu yaxya qaala xadaanaa cabdullaahi bnu wahbin can muusa bni caliyin can abiihi qaala samictu cuqbata bnu caamir aljuhari baan maqlo yaquulu leh alaau saacaatin saddex xilli saacaddan hadda aan naqaano ma aha ee tirsan ee daqiiqadaha lixdankaa leh ee waxaa laga wadaa zaman waay alaau saacaatin saddex zaman ee saddex xilli kaana rasuulu ullah nabiga calayhi salaam wuxuu ahaa yanhanaa kii naga reeba an nusalliya inaan tukanno fiihinna saacadahaasi ow amase an naqbura inaan xabaallo fiihinna xilliyahaasi mowtaana dadka dhintay dadka annaga dhintayna saddexdaa xilli lama xabaalayo inaan xabaalo waa la nahiyey salaad aan sabab lahaynna lama tukan karo saddexdaa xilli maxay yihin kow xiina tatlucu shamsu qoraxda markay soo baxaysa baasiqatan xaalata mid muuqato iftiimi xataa tartafica ilaa ay ka kor noqoto e bannaanka timaado salaad sunno ah sabab lahay lama tukan karo amwaadana xilligaasi lama xabaari karo mayd baa dhintay waa la soo kanfayo waa lagu soo tukaday haddii qabriga hala la geeyo layidhaa ha la xabaalo qoraxdii oo soo bixi baa la arkay iftiinkeeda fiidaydi soo baxaysa udarkaadiiha la leeyahay ah, si fiican oo soo baxdeen waa daqiiqado yaroo kooban qorax fiidda la soo baxday intay bannaanka wada imaato oy takwiir samayso oy soo wareegto waa xilli yaroo kooban oy kor usoo soo qiid rumxin intaa waa loo kaadinaya waxba ma yeelaya maydka haddii dib loo dhigo intaasi nabigeennaasaa yidhi calayhi salaam u kaadiya sababta iyo xikmada iyo cillada ku jirtana allahu aclam ilahay baa garanaya maxaa dib loogu dhigaya xilliga loo xabaali laayahay meydka allahu aclam ma wax sabab meydka ku saabsan oo looga baqaayaa ma innaga xaggeenna lama garanayo salaaddii ma aha salaadda waa la tukan karaa xilli kasta hadday janaaso tahay lianna janaasadu sabab bay leedahay ee waxaa laga hadlaya waxaa weeyaan altaqbiir in la qabriyeeyo oo meydka la xabaalo wey waxiina yaquumu qaa'imu dahiira xiila goortiina waa la diiday in la tukado ama qof mayd la xabaalo yaquumu uu istaagaya qaa'imu dahiira dahiirada midka istaaga dahiirada waa xilliga kulul ee qoraxdu ay kulushahay ee samada bartankeeda qoraxdu ay ku toosan tahay xilligaasi waxaa istaaga hooska hoosku marka horena waxaa weeye hoosbarqibeed weeye marna waa hoosgalbeed labadaas weeya labada dhinac buu hoosku kala aadaa hadba dhanka qoraxda ay jirta mooyeene dhanka kalu hoosku ayuu u baxaa yatafaya dilaaluhu alyamin midigii midix ayuu u kala leexanaya laakiin waxaa jirta xilli uuna midigna jirin bidixna jirin aad mooda inuu taagan yahayoo wixii shiqsiga ahaa ee hooska lahaa iyo hooskiisa ay saa iskugu qotomaan markaa iyada ahe qoraxda samada bartageeda ku toosan tahay salaad sunnaha ah lama tukan karo oon sabab lahayn maydna xilligaa in la xabaala ma aha waxyar baa loo kaadin shan iyo toban daqiiqa haddaan sugtaba qoraxda way leexatay hooskina xaggu u leexday xataa taqruba shamsu ilaa waxiina goortii weeye marka saddexaad tadayafu shamsu ay tamiil qoraxdu ay iilato leexato lilguruubi liajli lguruubi dhicitaan xataa taqruba ilaa ay ka wada dhacdo markay qoraxdu iilato oy dhicitaanka u foorarsato oo ay sii foorartana xilligaasna waa loo kaadinayaa ilaa ay ka wada dhacdo oy ka libidho araggeenna baabun wuxuu ku saabsan yahay islaamu camar ibnu cabasa saxaabi jaliila weeye radia allahu canhu asulami camar ibnu cabasa islaamnimadiisa siduu ku soo islaamay iyo axkaam iyo culuum fara badan oo nabiga calayh salaam uu weydiiyey noola soo xumbaaray si aan ooga faa'iidaysanno faradia allahu camar ibnu cabasa wasaxaabati jamiican wataabiciina waman tabicahum biixsaanin ila yowmi iddiin camar ibnu cabasa radia allahu canhu suu ku soo islaamay wuxuu ka mid ahaa rag qiimo badan oo qabaa'ilkoodii ka yimid oo maka nabiga ugu yimid calayhi salaatu wasalaam kadibna risaaladii si dhaba u qaatay mujtamacoodii ummaddoodiina gaadhsiiyey dacwadoodiina si xaqa u gutay buu ka mid ahaa waa sida abudarulkhifaari oo kale oo nabiga calayhi salaam xaaladdii uu siriga ku sugnaayo qarsoonaa ee cadowa ay magaalada maka haysteenoo nabiga calayhi salaam iyo saxaabada ay dhibaatada ku hayeen intuu yimid si qarsoon nabiga calayhi salaam uu rumeeyey dacwadiiyo diintii xumbaaray oo reer khifaar gaadhsiiyey waxaa ka mid ahaa dufayl ibnu camar dawsi asaguna nin oday oo kaaba qabiil oo qowskii reer dawsaha duqaydooda la yaqaanee ka mid a ah, oo intuu yimid markay ku yaaceen reer quraysheed iyo odayaashii ay dhaheen ninkaa iskugu dhowaanin waa saaxir hadalkiisa malab weeye haddaad maqasho waa ku duufsanayaa waa war ibliis oo maarata war ibliis weeye war shaydaan weeye qofkii caqligii baa laga xadayaa oo laga dhacayaa tafkiirkii iyo xorriyadii baa laga qaadayaa ha dhegaysanin ha maqlin ha u tegin baa lagu leeyahay saasaa lagu leeyahay waa qof macnaa mas-uuliyaddii iyo xilkii caqligii laga qaaday wey inaad adiga maarata qof duuflaala ah tahay baa lagaa dheeraya in xaqana aad garani baadilkana aad kala garani waxa san iyo waxa xunna ayna isku qarsoomeen cinda alcuqalaa fidraduna ay raaci mar walbaba saliimadaa dhanka uu sawaabka iyo jiro arrintaas ha ka daahsan markaasuu wuxuu yidhi dhagaha suuf gashay dheheen suuf buu gashaday nimankan waxay sheegayaan balka badbaad kadib nabigoo tukan buu arkay calayh salaam oo khushuucsan markaasuu wuxuu yidhi war nin odayaa tahay oo intaa reer soo xukumi jira oo suldaan ahoo tali jiray ah, waxbana garanaya shicir iyo wax kasta kale fahansan maxaa kuu dhacay ma maxaa buu iska tuuray hadduu dhegaystay nabiga calay salaam waxyi iyo qur'aan iyo diin iyo samaawi iyo shay xaqahoo caqliga waafaqsan saliimka ah oo akhriya adduunba ku toosanoo macaan xalaawo iyo dalaawo leh oo aad u qiimo badan iyo war cantarabaqash ah oo kaahin iyo afbiishaar uu ku hadlay miyaa isku eg oo isku dhow miyaa isku eg hadduu dhegaystay wuxuu gartay waxaan inuu yahay wax waxyi ilaahya ah. bini aadam iyo bashar wuxuuna la imaan karin oo qur'aan ayuu yahay buu gartay waa kii rumeeyey asagana usha loo dhiibay ee reedows aaday dacwada gaarsiiyey dadka noocaasa marka dad qaali ah oo aad u qiimo badan bay ahaayeen rajulun bialfin rajul baa la dhahaa hal nin oo kun nin u dhigma bay ahaayeen ridwaanullaahi calayhim saxaabiga markaa camar binu cabasaaha waa kan xadaanii axmed binu jacfar almacqiliy qaala xadaana nadr bnu muxamedin qaala xadaana cikrimatu bnu camaar qaala xadaana shadaad bn cabdilaahi abu camaar wayaxya bn abi kaiir can abi umaamata qaala cikrima abu umaamata saxaabigii jaliilka wey qaala cikrima wuxuu yidhi walaqiya shadaadu shadaad baa wuxuu la kulmay shadaad bn cabdilaahi abaa umaamata iyo wawaaila waaila bnu asqa oo saxaabi ah wa saxiba anasan anasna waa la saaxiibay ila shaam wuxuu rabaa inuu kuu sheego shadaad bn cabdilaahi inuu yahay taabici abaa umaame iyo waaila iyo anas iyo intaasba waa soo gaaray taabicina waxaa la dhahaa ninkii saxaabada la kulma ila shaam shaam buuba u raacayba anas oo oh, taabici wey wa anaa calayhi waa ammaanay fadlan wa khayra fadli iyo khayr buu ku ammaanay saaxiibiddu anas la saaxiibay anas baa ammaanay radia allaahu canhu can abi umaamata qaala shadaad bin cabdilaahi abu umaama ayuu wuxuu ka wariyey qaala isagoo yidhi abi umaamata qaala wuxuu yidhi qaala camar ibnu cabasa assulami camar binu camasata ninka la yidhaahdo asulami ree bari sulam ama sulaym wuxuu leeyahay kuntu waxaan ahaa wa ana fi ljaahiliyati aniga oo jaahiliyadii ku sugan islaamka ka hor qabla albictha intaan diin iyo waxyi iyo xaqba imaanin oo quraysh ay jaahiliye ku sugnaayeen nabiyullaahi ismaaciil calayhi salaam yaa ugu dambeeya wax nabi oo jasiiratulcarab cag saara oo maka iyo gaararkeeda soo istaaga marka jaahiliya jahlaa bay ku sugnaayeen wuxuu leeyahay marka ninkan kuntu wa ana fi ljaahiliya anoo jaahiliya ku sugan waa waxaan ahaa adunnu kii u maleeyaa oo caqiidaysan anna naasa dadku calaa dalaalatin baadi inay ku sugan yihiin wixiioo diinba la haysaninba dadka say u dhaqmaayaan yaa waxaan dhihi jiray dadkan baadi bay ku sugan yihiin maxaa yeelay waa fitradii fitradii saliimada heed wey ilaahay caqli muxuu kuu siiyey waxaan laqmi karin oo fahamka uu diidaayo oo ka soo boodayaa jira ah, qof bini aadam ah oo geeri ku dhacday oo jirro iska difaaci waayey oo mulkubeed iska reebi waayey oo isagoo indhihiisa ay cad yihiin oo bannaanka arkaayo raxaaskiisii iyo carruurtiisii laga jiiday oo god meeshan oo cadhiida lagu tuuray oo gobashiisii iyo firaashkiisii iyo xoolihiisii asagoo arkaaya laga qaaday oo halkaa lagu tuuray oo laa xawla lahu walaa quwa camalkiisi mooyeene wax kaloo wax u tari kara uusan jirin inaad kor fadhiisato oo la kor fadhiisto oo lagu dul ooyo lagu dul wareegaysto oo la yidhi wax nasiih naagtiisii baa la dumaalay carruurtiisii baa ilinta duugaayo agoonoo aytaamoo siiga badan xoolihiisii baa la balilaqaystay oo lagu kala dhaqaaqay haddii dhaxal aheedna la dhaxlay markaa ninkii saas ahaayee gacanba waxba ugu jirin sifrulyadaynkaha in qabrigiisi intii la kor fadhiista lagu roob doono oo la yidhahdo wax nasii owlaad nasii roob nasii caqligaa foolxumadiisa fiil iyo suu dabagedisan yahay yuufaku canhu man unfika wey marka wuxuu leeyahay ninkani waxyaalaha saas oo kalea ah, in dhooba intaad malaakuusato aad tirahda waa ilaahood caabuddo inaad dhagax meeshana qorqoratoo tidhahdo waa ilaahay oo siliid iyo subag aad mariso ood daqsigaba uuna iska celin karin oo tidhahda dhibaatana asagaa keeni kara dheefna isagaa keeni kara waxaana wuxuu yidhi iigelmi waay igeli waaye buuri adunnu ana annaasa calaa dalaala inay baadinimo ku sugan yihin baan u malayntu wa annahum laysuu calaa shay waxay ku sugan yihiinba inuusan jirin baan aaminsanaa buyiri walxaal hum yacbuduuna alawthaan ayagoo asnaamta caabuda oo hubul iyo cusayr iyo manaate iyo waxaa caabudaayo oo asnaamtaa ku dulduwaafaya oo intaasoo xoolaha ku gowracaya o ku diiqaya yaa dhihi jira war waxaan wax jira maaha waxaan wax jira maaha wax fidraa iska jira moogtahay wax fidraa iska jira oo qofka muslimkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajinaya inuu waxaan wax saxa unan ahayn fa samictu birajul samictu waxaan maqlay buu leeyahay anoo marka horeba sidaa iska ahayoo quyuursaxo iska ahaa yaan fa samictu waxaan maqlay birajulin nin bimakkata maka ka soo baxay yukhbiru sheegaya ahbaaran warar nin akhbaar sheegaayo oo samadii arlada isku furan tahay xaggiis oo leh wararkaasaa wadaa oo wixii dadka ay wateenan inkirsanaa asagana inkirsan yaan maqlibigin faqacadtu waxaan ku fadhiistay calaa raaxilati hashayn markiiba neef geeluu soo qabsaday dushuu kaga fadhiistay faqadimtu calayhi markaas waan u soo galay wi maka oogu imaaday waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam hima caaliya ninkaa himadiisa fiiri markuu arkay ninbaa warkaas la yimidba sheeg sheeg iyo wararkusoo duulduul iyo waxaas ma rabo wuxuu rabaa sheeko shaahid baa ka rab inuu markiiba shaahid noqdo u imaado oo nabiga calayi salaam u ogaado fa idaa rasuulullah ninka la sheegi waaba rasuulka ilaahi sala allah aleh wasalam oo mustakfiyan isqarqarinaya jura'aawu ay ku dhiiranayaan calayhi korkiisa qowmuhu qowmkiisa qowmkiisii reer quraysheed baa ku dhiiran oo meel laga geliyo lalayahay oo waa beenaale iyo waa kaahin iyo waa saaxir iyo waa waxwaalan iyo waxaasay shubayaan ninkay yaqaaneen ee konton iyo saddex sano ku gaaray maka almukarama ayay waxaasoo beena ku daldalayaan ku sheegayaan jura'aahu calayhi qowmuba ku dhiiran oo af iyo adinba aan oga beeyaynin fadaladaftu markaasaan xeeladaystay oon isqarqariyey taladuf walyataladaf ti weeyaanoo qofka inuu inaan la ogaanin uun ismuujinin wey ismuujinin isma muujinin oo anigoo xaragoonayo ismuujinaayo dadkii ma dhexgeline geesigeesaha iyo luuqluuqiyo waxaa maray xata dakhaltu calayhi bimakkata makaan oogu garay nabiga sala allah alay wasalam faqultu lahu waxaan ku yidhi maa anta ah, maxaa tahay maa anta saraaxaday ka mid tahay dadkaas iyo carabta iyo carabtu sidaadaba saraaxaday ku dheeraayeen kuuma qarinayaan waxay ku weydiinayaan siday rabaan bay ku weydiinayaan maa anta man anta muuna dhihin ee maabuu ka cabbiray liannahu asaga daatadiisa nabiga calayh salaam moxamed binu cabdilaahi inuu yahay oo nin reer quraysheed oo reer banu haashima uu yahay taas maaha wuxuu raadinayo ee wuxuu raadinayaa sifada iyo axwaasha iyo waxaan uu xumbaarsan yahay sifadaas way waxa aqalkeen la aqooninaya uuna garanaynin maa anta adigu maxaa tahay buyuu maa sifatuka xaalkaada muxuu yahay maxaad waddaa maxaad sheegaysaa qaala wuxuu ana nabiyu nabi baan ahay sifadaan xumbaarsanahay ee maanta muxamed nimadii igu dheera iisoo raacday war baa la ii sheegaa waxyi baa ii yimaada faqultu waxaan idhi wamaa nabiyu nebi maxaa la dhahaa qaala arsalanii allahu ilaahay baa isoo diray faqultu waxaan idhi biayi shayin muxuu arsalaka kula soo diray qaala wuxuu arsalanii wuxuu ila soo diray bisilati alarxaam qaraabada in la xidhiiriyo wa kasr alawthaan asnaamtoo la jejabiyo waayu waxad allaahu in ilaahay la waxido keligiis sifaadkiisa iyo daatadiisa ilaahiyadiisa iyo rubuubiyadiisa laa yushraku bihi aan lala wadaajinin shay un waxba aan lala wadaajinin arrimahaasuu u sheegay salaturixmkiiba u horraysiiyey wixiioo tartiibka marka laga hadlaayo tawxiidka u horreeya waqadaa rabbuka anlaa tacbuduu ila iyaah wabilwaalidayn ixsaanan qaraabadii waaati dilqurbaa xaqah gadaal baa laga sheegay qaraabada in maarata xaqeeda la mariyo marka laakiin halka nabiga calayh salaam silaturaximkiiba hormarisi wuxuu tusii rabaa ninkan asaga ah khaladka ay nimankan dhex fadhiyaan reer quraysheed qaraabaan ahayn wayna igooyeen dhibaatay ii goysteen way igu xadgudbeen aniga marka qaraabadaasi la goynaayo xiriirinteedi baan u socdaabi qul ma asalukum calayhi min ajrin ila almawaddata fi lqurba qaraabanimo in laisku jeclaado ayaan u imaaday buu yiri nabiga calayh salaam qof walba wuxuu haysta ha haysto laakiin awa qaraabanimadii awa wada dhalashadii awa imaadeernimadii maxay u garan layiin oo caqliga geli kara ninkii marka wuxuu raba inu ka dhaadhiciyo khaladka nimankan ay khaldan yihiin iyo nabiga siduu wax u saxaaya sala allahu calayh waali wasalam asnaamtan iyo waxaan ay kor fadhiyaane geedaha ee axjaarta waxba inuuna tari karin dur iyo nafci ilaahay baa keeni kara isaga unbaa roob keeni waxna dila waxna nooleeya ee waxaan isaga caqligii baaba diidaaya waana siduu aaminsanaa cambasa ninka cambasaah camar binu cabasa siduu aaminsanaa wey oo laha waxaan ina khaldan yihin baaban aaminsanaaba fidradii baa lagu garan laakiin marka qofka uu caqligii si dalgadoomo oo xaqii uu ka indhabeelo wixii baadilkaaba xaqu noqon xaqiina baadil buu u noqonaya waxaan xasuustaa xabaalaha baqiic ee madiina almunawara lagu xabaalo dadka ilaa maanta lagu xabaalo saxaabadii nabiga alay salam xilligii nabiga lagu xabaali jiray ilaa toban kun oo saxaaba bay dhahaan mu'arikhiinta iyoa ku xabaalan oo cuhmaan binu cafaan uu ka mid yaha radia allaahu canhu a'immadeenna a'immatularbacana imaam maalik baa ka mid ah oo ku xabaalan marka qubuurtaasaan xasuustaa wixiioo ziyaara loo tagaa waa la ziyaartaa nabigeennan habeen walba waa ziyaarin jiray qubuurta waa u soo ducayn jiray waa ku soo cibro qaadan jiray ilahayuna u soo beri jiray sal allahu aleh waali wasalam xikmada qubuurtana waa urintaa un in lagu soo cabro qaato ood ogaato dadkan wax gaaray galabsadeen ma lehee wakhtigoodii markuu dhammaaday qabri baa la geliyo camalkoodaana lama huraana qof walba sidaas ku xisaabtanoo qalbigaada ha jilxo yaa qubuurta loo siyaartaa dadkaa dhintay in loo duceeyo ilaahay loo baryo ayaga in la barya ma in ayaga ilahay loo baryo marka nin baa oday ahaan arkay oo qabri kor taagan markaasuu wuxuu yidhi aman yujiibu aayadda soo akriyey soo deliishaday ayadaas ku dhawaaqay ama yujiibu lmudara idaa dacaa wayakshifu suu waa ayad cajiiba wey oo ka hadlaysa in ilaahay subxaana wa tacaala keligii uu dur iyo dhibaato iyo dheef labadaba alla inuu leeyahay oo wax ku dhibi kara ama ku dheefin karo alla ahayn inuusan jirin wax kaa faydi kara dhibaatada iyo culayskana unasi jirin waxaan alla ka ahayn laysa laha min duuni illaahi kaashifa axadun ilaahay ahayn oo faydi karana ma jirta kurbooyinka iyo dhibaatada ayad cajiiba oo tawxiid oo caqiidaa min samiim alcaqiida yay ka hadlaysaa ayaddii markuu akhriyey buu intuu ilmeeyey yaa wuxuu yidhi umulbaniin umulbaniin waa islaam meesha ku xabaalanoo qubuurta dadka ku xabaallaa ka mida ah hore ayuu wuxuu leey umulbaniin ayuu leehay ah. markaasuu intuu ilmeeyey buu leeyahy umulbaniineey waa oaya marka subxaana allah yacnii ninkaasi bal fiiri sida ay isku khilaafsan yihiin fitradii saliimkaheedi iyo waxa caqiiday ee asaga uu watay uu aaminsan yahay say u kala fog yihiin bal fiiri bal wuu ku dhawaaqay af mudarahoo dhibaataysan ilaahay unbaa subxaana watacala ajiibi kara oo baryadiisa maqli oo ajiibi karo awoodna u leh isaga unbaa ka faydi kara kurbada iyo dhibaatada aayaddii buu nas ugu dhawaaqay shirki iyo gaalnimona waa ku dhawaaqayaa oo qabri buu ku dul ooyaya oo ku yuusaya qofaan waxbaba keeni karin waxbana siin karin ayuu ku dul ooyaya nabi maxamed baa sala allah alayh wasalam leh laa uqni cankum min allahi hay min shay waxba inagama tari karo nin walba camalkaada suubiso gabadhiisii faadumuu leeyahay waxba kuma tari karo aniga laakiin waxba kuma qaban kare ogow qofkii shafaacada loo idmo in loo shafeecana isagana loo idmo oo laga raadi noqdo unbaa hadhow shafeecada nabiga ay ku dhici qof gaaloobay ina maxamed baanahay ama nabi maxamed baan ku abtirsadaa ama aalubayt baanahay ama abubakar baan ku abtirsadaa waxba u tari maysa hadhow man bataa bihi camaluhu lam yuslix bihi nasabu ninkii camalkiisa uu dibdhigo ka shaqaysan waayo nasabkiisiiyo ina hebel iyo aabu hebel baanahay waxba u tarimayso nabiga calayhi salaatu wasalaam ninkii buu la hadlaya caqiidadii buu ka saxayaa iyo akhlaaqdii wanaagsaneed qaraabadoo la xiriiriyo asnaamta xunxunoo la jajabiyo waayu waxad allaahu in ilaahay la waxiidoo la mideeyo keligiis la caqiideeyo laa yushraku bihi shayun waxna aan lala wadaajinin wax ilaahay uu leeyahay makhluuqa waxba lagama siin karo ilahayna raalli kamaa ma ogolo qultu lahu waxaan ku idhi faman macaka calaa haada yaa kugu raacsan fikirkan oo ku rumeeyey qaala wuxuu yidhi xurun wa cabdun hal ninoo xorahiyo hal addoon ah yaay raacsan waa raggii buu ka hadlaya wailaa waxaa ka mid ahed khadiija haweenkii oo nabigu u hor rumaysay laakiin yaaku difaaci oo garabku oo gaashaanqaada nin iyo hadda xor iyo waxaan ka haynaa hal addoona qaala wa macahu yowmaidin maalintaa waxaa la socdoo rumaysnaa abubakar iyo wa bilaal miman aamana bihi dadkii rumeeyey bay ka mid ahayeen abubakar iyo bilaal baa rumaysnaa nabiga calayh salaatu wasalaam dadku waa yar yihiin dadka markaasi wixii rumeeyeyna waa wax qarsoon oo naftooda uga gabanaya wey waxba nabiga uma tari karaan calayhi salaatu wasalaam faqultu waxaan idib yidhi innii mutabicuka anna waan ku raacaya abubakar iyo bilaal baa saddex ku noqon dhallinyaradana cali baa ku jiro isagana saxaabi ahaa oo isagana dadka yaryaraa soo rumeeyey nabiga alai slam oo ka mid ahaa innii mutabicuka waan ku raaci markiiba tawxiidkii baa taabtay iimaankii baa qalbigiisa galay qaala wuxuu yidhi nabiga calayhi salaam innaka laa tastadiicu ma kartid daalika inaad i yoomaka haada maanta maalintan ima raaci kartid agtayda in lagugu arko ma suuroobi karta waxaana ima tari kartid alaa tara miyaadan arkin xaali aniga xaalkayga iyo wa xaala naas dadka xaalkooda ummaddii inay igu sallidan tahay ani saa lai yaa u galay iyo raacay iyo war ka dhegaystay ayaa dadku laleeyahay saxaabadii baa laga ilaalinaya nabiga alai salaam iyo dadkii warkiisa maqli lahaa marka watigan wakhtiga ma kari kartid buu nabi alayh isalaatu wasalaam marka fataqu llaha ma sadactum haddaanad diintaada muujisan karin oo diintaada aad daahirsan karin inaad qarsato ood dhudhuumato ood qarsato waba waa kuu bannaanta waxba dhibaataa maleh walaakin irjic noqo ilaa ahlika orod reerkiinna aad buu yidhi nabiga calayh salaam ciddiinna ku noqo fa idaa samicta markaad maqasha bii aniga qad dahartu inaan daahiray faatinii i imow inaan muuqday oo arrintayda ay bannaanka timid oo asxaab badan ay raaceen oon awood yeeshay markaasi imow buu yidhi nabiga calayh salaam ciidanka ku darmo qaala wuxuu yidhi fadahabtu waxaan aaday ilaa ahli ehelkaygii iyo reerkaygii baan iska aaday isagoo mu'min oo muwaxid ah oo yaktubu iimaanah iimaankiisii qarsanaya waqadima rasuulu llah rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu soo galay almadiinata madiina makuu joogay iyo toban sano konton iyo saddex markuu jiray uu magaaladii maka ahayd ee nabiga uu ku dhashay ee konton iyo saddex sano uu ku gaaray yaa laga soo saaray sharqoolka ugu weynaa iyo khiyaanada u weyneed oo qof loo sameeyaa nabiga lagu sameeyey sala allah aleh wasalam waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyubituuka aw yukhrijuuka aw yatuluuk aw yaqtuluuka aw yukhrijuuk wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu khayr lmaakiriin daaru nadwa meel la yirahda intay iskugu imaadeen yaa shir weyn la qabtay oo lii ninkan dad badan baa raacaya warkiisina waa hirgelayaa haddaana maanta la gaarin meel fog baa laga raadini maxaan samaynaa ibliis oo iska dhigay suraaqa binu maalik iska soo dhigay asagana waa ka soo qaybgalay malcuunkii weynaa ibliisa ee badda fadhiyay baa soo gurguurtay waa soo xubsiibay nin la yaqaanay oo suraaqa binu maalig la yidhaahdo oo bani jucshum ahaa qabiilkiisii ayaa iska soo dhigay iska soo dhigay marka ninkaasuu isku soo ekeysiiyey almudlaji banumudlaji marka warkii baa la gorfeeyey nin wuxuu yidhi ninkan aan xabisno xabis la dhigno kuna wuxuu yidhi maya xabis ma ahee xabiskaasaanu looga baxsanaynin aan musaafurinno oon ka saarra waddankii ah, waddankaan ka saarro kuwana waxay dhamayan aan dillo abu jahl baa sidaa yidhi lacanahu allah toban nin oo reer qurayshyadoo dhallinyaro ah oo seefo wata olalaya aannahana burseen saara hal marku wada dhufta hadhow aannahana deena wax dilay ma naqaano reer banu haashim yay ku hagaagi yay la dagaalimi quraysh o dhan bay la dagaali hadhow waxay dhahayaan war magna siiya magtaana waan siinaynaa saasuu abu jahl yidhi waxaa soo booday ibliis oo suraaqa iska soo dhigay waxuu yidhi run baad sheegtay nin caqli leh oo saaxiib ra'yi baad tahay warka ninkanaan ayidayaa buui sidii baaqada qalinka lagu duugay waa sida hadda gaaladu meel walba ay joogaan xilli kastaba gaaladu atawaasoo bihi bal qawmun baaluun bal qawmun gaaladu meel walba ay joogaanba waa qowmu daaquun waay ah, ehlu duqyaan ehlu dalaal weeyaan marka aan wax dillo qof mabdi'iisii iyo diintiisii iyo islaamnimadiisii shareecadiisii loo dilaayo xagna waxay ku leeyihiin xuriyat lisaan iyo xuriyat lqowl iyo firii baa jiro oo kadaa baa jiro oo waxaasay dhahayaan mana ogolo ah, mana ogolo mabda'aasaan aniga aaminsanayo diintaydii baan haystaa ma ogolo waa laguu soo duulayaa marka aan dillo oo aan bambaynno aan xidhno meehe aan fiijinno erinno oon jinsiyadda ka saxbinno saxbuljinsiya weyn oo yukhrijuukada waxaa weeyaan waa saxbuljinsiya kontan iyo saddex waddanku ku gaaray oo u dhashay makaheed ba waxaa la yidhi aan dayrin oon dhahana ninkaa reer maka iyo reer qureysheed midna ma aha aan kala noqonno jinsiyada iyo aqoonsiga saasay ka dhiganta aan ka ceshano laakiin maxaa dhacay habeenkii rabay in la dilo nabiga calayh isalaatu wasalaam oo gurigii uu ku jiray laiskugu imaaday warkii baa loo sheegay nabiga calayh salaam laakiin intuu dhex maray iyagoo fafadhiya dhallinyaradii oo seefihii wada haysta uu ku dul akhriyey nabiga calayh salaatu wasalaam aayaat min suurati yaasiin uu ku dul akhriyey wajacalnaa min bayni aydiihim saddaa wa fii qiraati sudda sudan ow saddan soosaa maha laba qiraao soo maha marka aayaddaas ku dul akhriyey markaasuu deenna dhex maray rasuulka calayhi salaatu wasalaam weliba waxaan leeyahay carrintuu qaatay madaxa ka saar saaray ayagoo fafadhiya indha indha sarraxad baa ku dhacay lulmaa ku dhacday ayagoo dullaysanoo ciid sanka iyo madaxa ka saaran ayaa odayaashii kor meeraayey yay u imaadeen oo la yidhi inkaan nugu dhacday mesha ka kaca ninkii waa tegey waa baxsaday ayib marka wuxuu leeya fadahabtu ilaa ahli waqadima rasuulu llahi almadiina magaaladii madiinuu nabiga galay calayhi isalaatu wasalaam ilma adeertiis markay soo bixiyeen oo ay garan waayeen ninkaa ka dhashay ee qiimaha badan halyeeyga ah mu'minka ee nabiga ah waa nabi rasuul ahe khayru khalqi illahi wa afdalu rusul cala aliطlaaq rasushooda baa ugu fadli badnaa ninkaa asaga en la quuri karin ayaa ka dhashay dhexdooda bacawnimadooda fiiri marka ah, bacawnimadooda fiiri marka waxaa weeyaan ilma adeertu isma indha buuxisa waxa la yihahda wey ah, dadka inta badan dadka wada dhashay baa iskugu daran markaasaa waxaa soo dhoweeyey oo intaasoo maalmood bannaanka taagnaa qoraxda nimankii reer aws iyo reer khasraj ee madiina deganaa afar boqoloo kilomitir ayuu nebigu usii socday calayh salaam dalaca albadru calayna baa lagu soo dhoweeyey ah, rasuulka sala allah aleh wasalam ali waali wasaxbi wasalam kuwiina ayagana maakin dee waxaan waa ku dhacay dowladdii markay ka wareegtay caasimaddii ka wareegtay dhibaato badan gaadhay jidgooyo ku dhacday duruuf iyo dulli uu gaadhay sanadkii sideedaad waa kii deena ayagoo adilla ah gacanta lagu dhigay wax qash ay siin waayeen qash waa kay waayeen ayagoo fafadhiya tataagan indhahood shan yihiin wiila dhallinyaraa oo reer aws reer khasraj ah ayaa yidhi wax isdhaqajin kara male guryihiin haddaad gashaan baad badbaadaysaan masaajku xarootaan marka waa nafsi soo maarti kuntu fii ahli ehelkaygii baa iska dhex joogay buu leeya anigu waa ninkii saxaabiga ahaa ilan dhex joog baa la yidhi fajacaltu waxaan ahaa atakhabaru kii warwaraysta alahbaara wararka wa as'alu nnaasa dadkan waa weydiinaya xiina qadima almadiina markuu magaalada madiina uu nabiga soo gelaayo yaan dadka weydiinaya goormuu soo geli goormuu imaan doonaa xataa qadima calaya waxaa ii yimid nafarun koox min ahli yariba reer yariba ah. min ahli madiina reer madiinaa madiinaha waxaa la dhihi jiray yarib baa la dhihi jiray oo nabiga calayh salaam baa ka bedelay daaba iyo ayiba iyo madiina nabigaa u bixiyey calayh salaatu wasalaam yaquuluuna yarib wa hiya daaba marka yaribaduna waa laga fiicanya marka hadda in lagu idlaaqo lanna tatriibku waxaa weeyaan allowmu waalcitaab laa tatriiba calaykum alyowm ay laa lowma walaa citaab marka ahlu yarib min ahli madiina sidii uu yaqaanay buu sheegay marka niman madiine ka yimid baa ii yimid soo maray yii faqultu waxaan ihi maa facala muxuu sameeyey haada arajulu ninkan alladii qadima almadiina magaalada madiina soo galay hada arajulu ninka sidaana waa ninka camar binu cabasa waa saxaabi haddana nabigu wuxuu leeyahay hada arajulu tacbiye wey waa xeeladaysi waa isqarin wey hadduu dhaho rasuulka ilaahay nimankan inay gaalo yihiin oy dilaan baaba laga yaabaa rasuul miyaa tira dhahaan marka hada arajul buu leeyahay waxay ka dhigan tahay sidii muuminu aali fircoon ataqtuluuna rajulan an yaquula rabbi allah marka wuxuu hada arajul alladii qadima almadiina soo galay ka warrama muxuu sameeyey muxuu ku dhaqaaqay faqaaluu waxay dheheen annaasu dadku ilayhi xaggiisay siraacun u degdegayaan dadkii baa xaggiisa u degdegaya oo maalin walbaba hebel waa islaamay hebel waa islaamtay qaws dhan oo reer hebel la yidhaahdo suldaankii ushiisa wata iyo qawskiisii hor socda yaa islaamaya sacdaan sacad binu aws iyo sacad binu eh, mucaad iyo sacad binu cubaada labadii suldaan ay lahaayeen labadii boqorba nabigay u tageen calayhi salaatu wasalaam qowsaskoodina waa raaceen dadkaa u degdegaya waqad araada qowmuhu qowmkiisii reer quraysheed waxay dooneen qatlow inay dilaan ayay go'aan ku qaateen falam yastadiicuu way kari waayeen daalika arrinkaas mu'ayad min cindi illaah ilahay agtiisa laga ilaaliyey wallahu yaxsibuka min annaas ilahay baa yidhi ilahay baa dhowrayoo waa ka soo dhexbaxay faqadimtu lmadiina haddaan warkii maqlay inuu shaacic noqday nabigana muxuu ka ogaa markaan soo muuqdo ood maqasho inaan soo muuqday ii imow faqadimtu lmadiina magaalada madiinaan soo galay fadakhaltu calayhi nabigaan u soo galay calayhi salaam faqultu waxaan idhi yaa rasuula hadduu ismuujiib annaga soo dhigay yaa rasuul la rasuul allow yaa rajul ma dhihi karo yaa rasuul allah atacrifuni may garanaysaa goormaa iskugu dambayse xilligii ay nabiga calayh salaam marxalad siriya uu ku jiray waxaa ka dambaysay marxala jahriya maka dhexdeeda inuu nabiga la jahray dacwadiiyo diintii waxaa ka dambaysay in dad badan ay islaameen kadib madiinuu soo galay qaala nacam waan ku garan buu yidhi nabiga calayh salaam fiiri fahamkiisa iyo xifdigiisa waan ku garan buu yidhi halkaa maalin isku imaadeen anta aladii ninkii baa tahay laqaytanii aad ila kulantay bimakata maka waa kaad ila kulantay xilligii aan qarqarsooneen qaala wuxuu yidhi faqultu waxaani balahaa haa waa saasoo ninkaasaan ahay camar binu cabasa weeyaan radia allaahu canhu assulami qaala faqultu waxaan idhi balaa faqultu waxaan idhi yaa nabiy allah nabiga ilaahayow akhbirnii waxaad ii sheegtaa camaa callamaka allah wuxuu ilaahay ku baray wa ajhaluhu anna jaahilka ahay tawaaduciisa fiiri cilmi raadis weeye qofka markuu cilmi raadis yahay inuu tawaaducaa la rabaayoo uu yaqiinsan yahay oo og yahay oo uu naftiisa ka dhaadhiciyo inuu wax ka maqan yahay waxaa taqaana ana aan jaahil ka ahay nabi allow ibar buu yidhi usluub wanaagsan wey ee qofka inuu yidhahdo waxaan waan garanaynaaye bal wararkan aanu dhabagallo iyo waxyaala noocaas oo kalaha ma fiicna akhbirnii cani salaati salaaddii iga warran buu yidhi tawxiid mar horu soo qaatay makuu ka soo qaatay maxaa ku xiga tawxiidka salaadda salaaddii buu raba inu iska soxsoxo maalintaas salaadba ma jirinba lamaba farad yeelinba tawxiid bas iyo iimaan bas halhayey salaaddii baa gadaashii soo degtay salaad baan rabaa qaala wuxuu yidhi sallii salaata subxi salaadda subax tuko sida loo tukadana waa la baray uma aqsir ka joog cani salaati salaadda ka jooga ha tukanin salaad kasta salaad kale xataa tartafica ilaa qoraxda ay ka soo baxdo wakaa maxalu shaahidka shaahidka wakaas iyo ujeeddada siyaaqa loo soo xadidka loo keenay fa innahaa qoraxdu tadlucu way soo baxdaa xiina tadlucu markay soo baxayso bayna qarnay shaydaan waxiinaydin xilligaasi qoraxda ay soo baxayso yasudu waxaa u sujuuda lahaa qoraxda alkufaaru gaalada gaalada u sujuudee sujuuddaada iyo sujuudda gaalada waafaqin uma salli haddii qoraxdii soo baxdo salaatu duxadii iyo surankii mutlaqaha tuko ilaa salaadda waad wadi kartaa ilaa lix sax laga gaaro fa ina salaata salaadu mashhuudatun waa lasoo xaadiraa maxduuratun waa la soo xaadiraa malaa'igta soo xaadiri oo qoraysa kuwa sayaaxiinta ee khayrka meelaha lagu haya tegi kuwa kaatibiinta wax qoraaya raqiib iyo catiidoon kaaba faaruqaynin intaba way joogaan xataa yastaqila adillu ilaa hoosku uu kala keli noqdo birumxi waran warankiisa uu ku keli noqdo yani waxaa loo jeedaa hooskii iyo rumxigii iyo warankii ay isku baaba'aan oo uunan warankii uuna midig iyo bidixtoona hooska ka aadin hooskii uuna midig bidixtoona aadin istaqila adillu birumxi waranka uu ku baaba'o hooska uu ku baaba'o rumxiga iyo waranka waa xilliga lixda saac ama qoraxda samada bartankeeda uma aqsir cani salaa salaada ka gaabso oo jooji marka xilligaasa tukanaya waa daqiiqada yaroo kooban faina xiinaidin xilligaasi tusjaru jahannamu baa la hurinaya xiinaidin xilligaasi faidaa aqbala alfayu hoosku markuu ku soo qaabilo oo hooskaad aragto hooskaadi oo saa kaaga soo baxay fasalli tuka markaas duhurkii baa la tukan sunnadii ka horraysay duhurkii baa la tukan faina salaata mashhuuratu maxduura waa la soo xaadiri xataa tusalla alcashra ilaa casar laga gaadho intaas salaadda sunnada waa tukanaysaa tuko uma aqsir salaada ka istaago ka gaabso can isalaati salaad xataa taqruba shamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo fa qoraxdu taqrubu waa dhacaysaa bayna qarnay shaydaan shaydaan labadiisa gees waxiinaydin xilligaasi yasjudu laha alkufaaru gaalada al u sujuude qaala faqultu waxaan yaa nabiy allah nabiga ilaahayow falwudu'u weysadiina salaad maxaa ka horreeya weysadii shuruudu salaad bay ka mid tahay xadiinii canhu iga sheekee weysadii qaala maa minkum idinka inagami maaha rajulu nin yuqaribu soo dhowaysan waduu'ahu waysadiisa biyihii weysadaha soo diyaarsani fayatamadmadu luqluqani wayastanshiqu sandaarsani oo sanka biyaha intuu geliyo ku fiijiyo fayantafiru iska soo firdhini si wasakhdii iyo waxyaalahaasoo dhan oola soo baxday shaydaankii ilaa hadday dhacdo qof saa u sandaarsaday oo luqluqday kharad khadaayaa wejhii wejigiisa wixii dembi ahaa oo fuulay iyo wafiihi afkiisa wixii dembi ahaa oo ka soo baxay wa khayaashiimii sankiisa wixii dembi ahayo uu ku neefsaday ama uu ursaday intaba way ka soo daadanayaan luqluqashadaas iyo sandaarsigaasi wixii dembi ahaaba indhaha sanka ku jira maafka waa ka soo baxayaan uma idaa qasala markuu dhaqo wajahu wejigiisi kama amarahu allah siduu ilaahay amray subxaanahu wa tacaala idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhaku wejigii sidii loo dhaqaayay hadduu wejigiisa u dhaqo ilaa kharad waxaa hoobanaysa khataayaa wajhi wejigiisa wixii dembi ahaa oo dhan baa ka daadani min atraafi lixiyatihi garhka fiidiisa macalmaa biyaha macooda garhka fiidiisa allaala wixii biya ahaa ee socday ka socday dembiga halkaas uga baxayaa atraafi lixyatihi baa layidhi culimmada waxay isku hayaan allixya almustarsil maladhaqi garhka ila wejigu wejiga waxaa weeyaan dhaqniga iyo intaasi min aludun ila aludun intaas marka laakiin garhkii timo wayaan timihii way soo baxeen xuduuddii wejiga way ka soo dheeraadeen maalan hadday ka soo dheeraadaan ma la dhaqaya qaar waxay waa la dhaqaya qaar waxay ma lama dhaqaayo daahirka goraal la masixi laakiin dhogdihii lama dhaqaayo qaarna waxay leemaa waa la dhaqi waa ka xadiidkan min atraafi lixiyatihi maca almaa bay dheh waalwajhu maa waajahaka wejina waxa ku soo qaabila la yirahdo qofka ka istaagto ee weji la dhahaa wa minhu lixya garhkaa ka mid ah uma yaqsilu yadayhi gacmihiisa hadduu dhaqo yaqsilu maa yaqsilu bay ku cafad ma dhaqo yaday gacmihiisa ila lmirfiqayn ilaa xusullaha ama jiqilaha ilaa hadduu dhaqo kharad waxaa hoobanaysa khadaayaa yadayhi labadiisa gacmood dembigoodii ayaa hoobanaya min anaamirihi farihiisa macalmaa biyaha tifqaaya yuu dembiguna raaci uma yamsaxu ra'sahu maa yamsaxu ra'sa madaxiisa ma masaxo ilaa kharad khadaayaa ra'sihi madaxiisa wixii gaf iyo dembi ahaa min atraafi shacrihi timihiisa fiidooda macalmaa biyaha macooda ayay raacaabay ka baxayaan dembigii uma yaqsilu ma dhaqo qadamahi gomadihiisa iyo lugihiisa ilalkacbayni anqawyaha laga gaaro ilaa kharad waxaa hoobanaysa khataaya rijlayhi labadiisa lugood dembigii uu ku kasbaday wixii dembiahaayo lugaha uu ku kasbaday min anaamilihi farihiisa lugahay ka baxayaan macalmaayo biyahaasayna la bixi fain huwa asagu qaama hadduu istaago markuu weysaysta kadib oo fasallaa salaad uu tukado salaad buu tukaday salaaddaa ama ma ahaato waqti salaad hala joogo ama la joogin weysada aad u weysaysatay baa salaad sunna ah oo sabratulwuduu la yidhaahdo ayay leedahay xilli kastood weysato inaad salaad tukato waa sunno wey sunnatulwuduu baa la dhahaa waa midii bilaal radi allahu canhu uu daa'imay ee jannada ku galay ee nabiga calayh salaam uu yidhi markaan jannada galaba adoo hor socdo maamaqli shanqadhaadeen maxaad ku sababsatay wax dadkan aad kaga duwan tahay sheeg inta kale dadka ay la imaadeen ma aha wax gaara wuxuu yidhi wayse kastoo weysaysto fii ayati saacati min leylan wa nahaar anigu salaad baan tukadaa biyi marka qofkii intuu weysaysto fa tukadaa faxamidallah ilahay ku xamdiya alxamdu lilah waana calayh ilaahay ammaana wamajadahu ilaahay sharfa biladii ammaantii iyo sharaftii huwa alle lahu asaga alle ahlun uu mudnaa ayuu ku ammaanay wa faraqa qalbah qalbigiisana faaruqiya oo u khaalis yeela khushuuca lilaahi ilaahay keligii wixii kaleo dhan qalbigiisa intuu ka bixiya qalbigiisa ilahay u xaadiriya waa arrin culus ogow arrintaasi ilaa hadday arrintaa dhacdo insarafa qofkaa waa gadoomaya min khadi'atihi dembigiisii ka hay'atii sidii uu ahaa yowma waladathu ummuhu hooyadii maalintay dhashay siduu ahaa asagoo ah ayuu dembigo dhanba ka siibanaya qofka markuu dhashay wax dembi dembiga ah ma lahayn saxaa'iftiisa iyo waraaqihiisa way caddaayeen sidaasoo kale kaleu noqonaya qofka sidaas intuu u weysaysto salaaddaa tukado salaad xaadir ah oo qalbigiisa ay xaadir tahay oo qalbigiisa waxa un ku jira un ilaahay iyo cabsidiisa iyo khushuucdiisa iyo ikhlaaskiisa unbaa ku jira keli ah qofka asaga dembigiisa waa la hobinaya faxadaa camru binu cabasa camr binu cabasa wuxuu ka sheekeeyey bi hada alxadiidi xadiidkan abaa umaamata buu u sheegay saaxiba rasuulilah saxaabigii nabiga ahaa fa qaala wuxuu yidhi lahu abuu umaama abuu umaama wuxuu ku yidhi yaa camar binu cabasa undur u fiirsa maa taquulu waxaad leedahay fii maqaamin waaxidin hal meela yaa yucdaa la siiyey haada rajulu ninka saa sameeya hal boos baa intaasoo ajir iyo hawaab iyo dambidhaafa yaa qof laiskugu geeni war arrintaa waasee naga sug faqaala camar baa wuxuu yidhi yaa abaa umaama abaa umaamow laqad kabirat sinnii marka dambe uu sheekeynaya waa mar uu duqoobay odan yahay wuxuu yihi laqad kabirat sinni da'dayda horta way weynaatay wa raqa cadmii lafahaygina way jilceen waqtaraba ajalii ajashaydii iyo cumr geeridaydiina way soo dhowaatay oo haddaad duqowdo maxaad sugi dhimasho baa ku xigta waqtaraba ajalii ajashaydiina waa soo dhowaatay wamaa bii xaaja wax xaaje iyo baahi oo ii haysa ma jirto aan akdiba inaad ku beenuunto cala allaahi eebbaweyne walaa calaa rasuulihi rasuulkii kariimkaha sala allahu calayh waali wasalam inaad ku beenintoono filkan joogaa wax xaaje iyo baahyo oo ii keenaya ma jirto low lam asmacu haddaana maqal xadiidkan min rasuulillaahi nabiga calayhi salaam ilaa maratan mar aw maratayn laba jeer aw alaaa saddex xataa cadda sabca maraad toddoba jeer haddaana maqal maa xadadtu bihi abadda weligay ma sheegeen walaakinii samictu waxaan maqlay nabiga xadiidkan agara min dalika ka badan baan ka maqlay saas darteed warkaas sidaa u qabsan wiyi waa saxaabi jaliil radia allahu canhu wa waa cadli bitacdiilillaahi ilaahay baa cadaaladda iyo taskiyada iyo ammaanta saxaabada qur-aanka ilahay baa ku sheegay ilahay baa ammaanayba laqad radia allahu ilahay ah, ilahay baa ka raadli noqday radia allahu canhum wa canhu ilahay baa ka raadli noqdayna waa la geliyey qof aan caadil ahayn oo aan cadaalad lahaynna ilahay raalli kama noqdo subxaana wa tacaala oon cadli ahayn cadlina waxaa weeyaan waa qof awaamirteena la yimid xumaanteena ka fogaanay akhlaaqdii aadaabtii iyo ikhyaarnimadiina hagaajiyay oo muru'adiisa ay fiican tahay saasa saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam ilahay uu ku ammaanay baaban wuxuu ku saabsan marka xadiid cadiima oo qiimo badan weeyaan baaban wuxuu ku saabsan yahay laa tataxaraw bisalaatikum duluuca shams qoraxda soo bixiddeeda hala sugina walaa quruubiha dhiciddeeda hala fiirsanina xadaana maxamed binu xaatim qaala xadaana bahasun xadaana wahayb qaala xadaana cabdullahi bnu daawuus can abiihi can caaisha annaha qaalat wahima cumaru caaishaasaale caaisha waxay leedahay cumar waa ismoodsiiyey inamaa nahaa rasuulu nabiga calayh salaam wuxuu reebay oo keliya an yutaxaraa in loo fiirsadoo loola qasto duluucu shamsi qoraxda soo bixideedii oo quruuba dhiciddeeda unbaa la diiday ood saa iskaga fadhido un aad qoraxda markay sii dhexayso ama soo baxaysoun aad allah akbartir aad salaad tukato taawa waxaa la diidaye inaad xilligaasi adoon taxari ayna kaa ahayn aad iska tukato salaad sunnaha lama diidin bay leedahay cumar bay ku bushinaysaa radia allahu canha wa ardaha waa ijtihaadka caaisha wailaa taxarigan taxarigu waxaa weeyaan salaad aan sabab lahayn weeye salaad aan sabab lahayn oo dhanba taxari noqon marka laakiin hadday sabab leedahay ood xilligii ay salaad xilligaa ku soo beeganto sunno taxiitulmasjid masaajid baa soo gashay waysaad rab weysaysatay mae janaasaa la keenay mae qoraxdaa madoobaatay xilliyaha iyagaa xadhibaataa ma lah waxaddaana xasan alxulwaani qaal xaddaana cabdurasaaq barana macmar can ibni daawuusin can abiihi can caaisha annaha qaalat waxay tihi lam yadac rasuulu ullah nabiga calayh salaam alragcatayni labada ragcadood ee bacdalcasri casrka ka dambaysa kama tegin waa la tukan karaa bay caaisho qabtaa casrka gadaashiisa salaad sunna waa la tukan karaa bay qabtaa caaisha radi allahu canha waxaa la diidayaa un inaad la fiirsato qoraxda markay sii dhacaysa markaad sii baxayso intaa kale adoo tukan kara salaadaha laakiin hadday ku soo toosto adoon oola qasdin dhib mala bay leedahay qaala faqaalat caaishatu waxay tiri qaala rasuulu ulahi sala allah alay wasalam laa tataxarow ha oola qasdina oo ha duluuca shamsi qoraxda dhalashadeeda iyo walaa quruubaha dhiciddeeda salaad la fiirsanina fatusalluu cinda daalika xilliga un aad tukataan ee xilli alle xilligaad rabtaan iska tukada walow ha ku beeganto ha ku toosnaato cinda duluuci shamsi cinda quruubiha salaadaa sababayana lahanin halkaasi caaisho ka baxday laakiin waa la qayday nusuus iyo adilo kalaa jirta baabu macrifat rakcatayn labadii ragcadood baa la rabaa in la barto allatayni kaana yusaliihima nabiyu nabigu uu tukan jiray bacda alcasri casrka gadaashiisa waa masalada caaisha ay xujaysatay ka mid in awqaaddaasi haddaadan oola fiirsanaynin aad iska tukan karto salaadaha sunnadaa ayay qabtaa xadiidkan inay deliishanaysaa nabigoo tukaday baa la arkay casarkii gadaashiisa salaad labadaas salaadood ama labadaaba ragcadood maxay ahaayeen sababtoodii markaad ogaato ayaa cajabka iyo yaabka u baxaya oo la ogaanaya ujeeddada waxay ahayd salaadda inay sabab leedahay inaad ogaan qaala xadaanii xarmala binu yaxya tujaybi qaala xadaana cabdullahi bnu wahbin qaala akhbaranii camru huwa bnu lxaarif can bukayrin can kuraymola bni cabaasin ana cabdallaahi bni cabaas wacabdiraxmaan binu ashar walmiswar bin makrama arsaluuhu saddexdaas saxaabiya ajillada waxay direen kurayb mawla bni cabaas alistinaabatu bilcilmi baa la dhahaa cilmiga in naa'ib layskaga noqon karo hebelo war sheekh hebel wax noo soo weydii cashirka maanta soo dhegayso hadhow igu soo celi waa las dhihi karaa waa arrin jirto oo bannaan bay ahayd salafka iyo saxaabada intuba cumar nin ansaari ah reer ansaareeda oo isku xaafad yihiin bay moorkaysan jireen maalina isagaa magaalada tegi jira toonka oo nabiga calayh salaam maalintaa wuxuu akhriyey wixii waxyo soo degay ayaa caawa laga sheekaysan jiray oo lashordhigi jiray maalinna ninka kalea la diri jiray maalin walba nin baa reerihiisa saasaa cilmigii yaa loo wahan jira mashquul baan ahay waxba ma baranaayo ma jirin saxaabada agtooda ilaa wa illaa waa in waxuun la helo khayrka laga faa'idaysto ayay ahaan jirta kol lagu moorkaysto lagu maalmaysto xoolahaba waa lagu maalmaystaayo maanta raac birri baan raaci ayaa la dhahaaye cilmiga iyo waxbarashadaba maasaa la yeelo marka wuxuu leeyahy saddexdaas saxaabi waxay dirsadeen kurayb ayay dirsadeen way heli kareen inay ayaga u tagaan laakiin sabab baa jirta sabab markay jirto ama aad mashquulkooda ku jirto ama ninkaa qofkaa inaad su'aal weydiisa aad ka xishoonayso ama su'aalahaad weydiinaysa ay tahay su-aalo inta badan afka aan lagu qayixin karin adoo kale sidii cali bin abi aalib ka dhacday oo kale arrin ku saabsan farjiga iyo shahwada iyo arrimo noocaas oo kalea oo madida iyo lixdaleeladiisa aad u badneedoo mar allaala markuu xoogo dareen uu dareemaba dixdalada ka soo bixi jirto janaabuu moodaya sidii manidiibuu ka qabaysan jiray markaasuu yidhi waxaan mashaqadan iyo shareecada culays ma lahadi arrintaasu wuxuu yidhi nabiga calayh salaam baa soo weydiini haddee nabigana ma weydiin karoo gabadhiisiibu qabo nabiga soddonkiisii weeye calayhi salaatu wasalaam soddonkii marka arrimahaasi afka ma soo marin karo lixdaleele iyo wax shahwo ku saabsan waa ka xishooday miqdaad binu aswad buu yidhi nabiga ii weydii isagana waa dhegaysanayaan taa wax dhibaataha ma laha dhibaato ma laha ah saddexdaba waxay weydiiyeen kuray bay direen arsaluuhu ilaa caaishata zawji nabiy caaisha radi allahu canha bay u direen fa faqaaluu waxay ku dhaheen iqra calayha asalaam salaam horta naga gaarsii midna xagga annaga ka soo fushay jamiican dhammaantaannaba salaamtaa naga gaarsii umulmu'miniin su'aalun inaad ka weydiisa ma ahee bal horta salaan iyo ixtiraamka annaga gaarsii salaan qof hadduu ku yidhaha hebel gaarsiina waa ammaana waad gaarsiinaysaa haweenna allah ka dhige wasalha weydii ilaa ragcatayni labada ragcadood ee bacda alcasr labada ragcadood casarka ka dambeeya bal soo weydiya caaisha radi allahu canha ma bannaan tahay waqul waxaad ku tidhaahdaa innaa annaga ukhbirnaa waxaa nanoo sheegay annaki caaishaay adigu tusalliinahumaa inaad tukato casrka gadaashiisa waqad balaqanaa waxaana na soo gaaray ana rasuul allah nabiga calayhi salaam nahaa canhumaa inuu reebay casrka gadaashii salaad aan sabab lahayn in la tukado soo weydiiya arrinkaas qaala ibnu cabbaas wuxuu fariintii ku daray wa kuntu waxaan ahaa anigu adribu maca cumar bn khadaab cumar bn khadaab maciisaan waxaan garaaci jiray annaasa darka dadka calayhaa ee calaa salaatiha casarka gadaashii in salaad la tukado qofkaan ku aragna waaban edbin jirayba adribu nusakhda qaarkoodna asrifu bay leeyihin nusakhda qaar asrifu waxaan ka duwi jiray oo dhihi jirray ka joog ha tukanine casarka haddii la tukado qof taaganoo salaad tukana daaranna sunnaah waan ka reebi jiray qofkii intii loo sheega dee ka hari waayana cumar waa garaaci jiray waa edbin jiray amar nabi buu jabiyey ilane qaala balse arrintaasi gaadhsii warkaas shaayac ayaan haysannaa adigana waxaan maqannay inaad leedahay halla tukado qaala kurayb wuxuu yidhi fadakhaltu calayha caaishaan u galay wa waxaan gaadhsiiyey maa arrimihii arsaluunii biha ila soo direen oo salaantii iyo su'aashii faqaalad waxay tidhi sal ummu salama sal waxaad adiga weydiisaa abu kuraybow umma salama kurayb kuray mawla bn cabaas sal waxaad weydiisaa umma salamata zawjadii xaaskii nabiga umu eed hinda binta abi umaya orad soo su'aal ayadiina way xawiishay oo waxay u gudbisay umu salama leanna umu salama masalada ayadaa si toosa nabiga calayh salaam ooga warisay marka waxaa weeyaan waxba waasida iyo sanadka inuu naasil kaa noqdo ha raadinine culuwulisnaad wuxuu ah wax aad loo jecel yahay buu ahaan jiray orad toos ooga soo maqal qofkii nabiga ka soo maqlay calayhi salaatu wasalaam umu salama weeyaane oo qofka masalada qofka faadilka ah qof mafduul ah wax waa ka faa'iidaysan karaa cilmiga in laga faa'iidaystana waa u diri kara dadka hadduu mafduulkaasi masalo dheeraad ah oo dadka kale aan agtiyadu ayna olin hadduu agtiisa ay taallo masalo dheeraad oo dadka kale ayna aqoonin marka caaisha iyo umu salama waxaa cilmi badnaa caaisha laakiin maanta masaladan nisaaca iyo muranka uu ka taagan yahay umu salamaha nabiga taas oga warisa calayhi isalaatu wasalaam fakharajtu ilayhim ninkii kuraybaha xaggee loo diray caaisha caaisha haddii la weydiiye xaggee usii dirtay umu salama marka wuxuu yihi adi umu salama laguma soo dirine ku noqon nimankii fakharajtu ilayhim adeegii baa u soo baxay faahbartum waxaan u sheegay biqowlihaa caaisha hadalka igu tiri caaisha waxay ii dirtay umu salama jawaabi maynan siinin faradduunii waxay ii soo celiyeen ilaa la yidhi waa runay orod bimili maa arsaluunii bihi ilaa caaisha caaisha waxay xaggeeda ila soo direen oo salaantii iyo su'aashii ah faqaalad umu salama waxay tidhi samictu rasuula allah nabiga calayhi salaam baan maqlay yanhaa asagoo nahyinaya canhumaa labada ragcadood casirka gadaashiis ilaa qoraxda ay ka dhacdo lama tukan karo uma ra'aytuhu waxaan arkay nabigoo yusalliihimaa tukanaya haddaba nabigoo tukan baan arkay salaadda casar kadib waxaa iskhilaafay marka daahirkii qowlkii nabiga calayhi salaam iyo ficilkii baa iskhilaafay atacaarudu bayna alaqwaal walafcaal hadday tacaarud u dhaco see la yeeli aljamcu waa la jamcini jamc hadduu suuroobi waaye see la yeelayaa qowlka nabigaa la horraysiin can ficlihi liannahu qowlka iyo ficilka waxaa ka cad oo ka bayaansan oo maxalka iyo ujeeddada kaga muujin badan qowlka ficilku sidiisuba ixtimaaladaa gala culamaau usuul waxayba dhahaan waaqicatu cayn waaqicatulcayn xadad iyo xaalad dhacay oo markaa iyaga ah taagnaa ayuu ficilku noqon karaa oon mutarad iyo xaalad kasta aan taagnaan soconaynin qowlku laakiin cumuum buu faa'iideynayaa iyo in arrintaa tashriic ay noqoto qowlku waxaa kaloo ficilku noqon kara ixtimaalaad baa geli kara in nabiga calayh salaam bayaanu jawaas iyo arrimo uu sameeyey baa dhici karta waxaa kaloo dhici karta ficilku in min khasaa'isihi nabiga khusuusiyaadkiisa ay ka mid tahay oo arrinta nabiga waxyaalihii lagu khasisay ay ka mid tahay baynamaa qowlku uu yahay caam ummadoo dhan uu gaarsiiyey marka iskhilaafaasaan dhacay marka haddii labadaa isku dhacday ummu salama radi allahu canha ishkaalkaasa marka nabiga calayh salaam bay toos u weydiisay masaa'isha cilmigana saxaabadu kama gaban jirin inaad qowlkaada nabigu sidaa u ahaa ficilkaadana uu sidaa noqday noo caddee baa yidhi amaa xiina sallaahuma markuu nabiga calayh salaam tukaday ee salaaddii casar gadaasheeda uu tukanayay fa innahu salla alcasr intuu casar soo tukanay buu haddana gurigayga ayaa isagoo ku tukan sunna arkay uma dakhala waa soo galay wa cindii niswa wixii haween agtayda ay joogaan min bani xaraab reer banu xaraama min alansaar reer ansaareeda banu xaraam iyo banu xisaam baa kala jira banu xisaam waa reer quraysh banu xaraamna waa reer ansaar fasallaahumaa nabiga calayhi salaam waa tukaday labadii ragcadood fa arsaltu ilayhi waxaa nabigu u diray aljaariya gabadhii addoonteeda guriga joogtay baa nabigu u diray waa istinaaba iyaduna istinaamat alcilmi faqultu waxaan ku yidhi quumii istaag bijanbihi nabiga dhinaciisa odhan istaag faquulii lahu waxaad ku tidhaahdaa taquulu umu salama waxay kugu leedahay yaa rasuul allah innii asmacuka waxaan ku maqlay hadda ka hor tanhaa adoo reebaya can haatayni ragcatayn labadan ragcadood ee salaada casar kadib wa araaka waxaana ku arkaa tusalliihimaa adoo tukanaya saa ku dhe maxaa dhacay fain ashaara biyadihi hadduu nabiga gacanta kuu ishaaro salaad buu ku jiraa oo uu gacanta kuu taago fastaakhiri canhu dib ka maro gadaal ka soo mar oo qofka salaadda tukanaya ishaaro waa samayn karaa mafhuumaa oo qof maaragtay soo hor istaagay oo kale gacanta waa u taagi karaa qof salaamay gacanta waa u ishaari karaa qaala fafacalat iljaariyatu gabadhi sidii bay yeeshay fa ashaara biyadihi gacantuu nabigu u taagay fastaakharat canhu gadaal bay ka istaagtay falama insarafa markuu nabig salaada ka baxay qaala wuxuu yidhi yabnata abi umaya gabadhii baa nabiga lama hadline ummu salama meel kale ma jirto gurigii bay dhex ka fadhidaa wuxuu yidhi yaa yabnata abi umaya ina abi umayaay waa ummu salama yaa hinda binta abi umaya la dhahaa sa'altii waxaadna way weydiinaysaa can irakcatayni labada ragcadood bacda alcasri gadaashiisa tukanayo innahu ataanii waxaa ii yimid naasun dad min bani cabdilqays reer bani cabdilqaysa bilislaami islaamkay iigu yimaadeen islaamka inaan baro oon diinta waxooga sheegay u yimaadeen meel fogna way ka yimaadeen min qowmihim qowmkoodii bay ka yimaadeen fashaqaluunii markaan salaada duhur tukanay yay shaqaluuni iga mashquuliyeen cani ragcatayn labadii ragcadood allatayni bacda duhri duhurka ka dambeeyey ee sunnadahaa ee raatibadaha yay iga mashquuliyeen dib baan u dhigayoo iyagii baan hadalkoodii iyo diyaafadoodii iyo xusheegoodii baan ku daahay fahumaa labada ragcadoodeen hadda aan fahumaa labada ragcadood hadda tukanaya eed moodaysa casarka gadaashida inay leeyihiin haataani waa labadii duhurka ka dambaysa oon qadaynayo labadii duhurka oo qadaynayo wey duhur gadaashiisa sunnay laheed sunnadii duhurkeeda bacdiyadeed weeyaan salaad sunnaha hadday kaa tagtana waad qadayn kartaa waa mustaxaba waa sunna inaad qadayso maxaa soo baxay marka waxaa soo baxay casar gadaashii inaan la tukan karin salaad casar gadaasheeda sunna ma laha laakiin hadday salaad sabab leh tu kaa tagto ood qadaynaysa ama sunna ama farad ah salaad sabab leh masaajidkii baa soo gashay casarka gadaashiis salaad sabab leh qoraxdaa madoobaatay casarka gadaashiis salaadaha noocaas oo kalea sababta leh waa tukan laakiin waa iska tukani salaad sunno oon sabab lahayn raatiba ahayn tanaa la diidan yahay qaala xadana yaxya bnu ayuub wqutayba wbnu cali wcadiy bnu xujr qaala ibnu ayuub wuxuu yidhi xaddaanii ismaaciil huwa bnu jacfar akhbaranii maxamed huwa bn abi xarmala qaal akhbaranii abu salamata annahu sa'ala wuxuu weydiiyey caaishata can sajdatayni latayn labada ragcadood ee kaana rasuulula nabiga calayi salaam uu ahaan jiray yusaliiina kii tukada bacda alcasri casrka gadaashiisa faqaalad waxay tihi caaisha kaana yusaliihiba waa tukan jiray qabla alcasri casrka hortiis uma inahu shuqila waa la mashquuliyey oo duhurkiibuu tukan jiray gadaashiisa qabla alcasr uma inahu shuqila waa la mashquuliyey wixii mashquuliye waa soo maray wafdigii reer cabdulqays hadday laba maslaxa isku imaadaan midda xoogga badan baad hormarin inahu shuqila canhumaa waa la mashquuliyey aw nasiyahumaa waa halmaamay fasallaahuma wuxuu tukaday bacda alcasri casrka uma abatahumaa waa sugay nabiga khasaa'istiisa waxaa ka mid ahayd salaad hadduuba tukado xilli uu tukado ma dayi jir labada ragcadood ee duhurka ka dambeeyey ee uu qadeeyey casrka gadaashiisa sidii buu nabigu u daayay calayhi salaatu wasalaam taas khaas bay nabiga ku tahay calayhi salaatu wasalaam maxaa khaas ku ah alistidaama istidaamat alcibaadati fii waqtin ma uu nabigu la yimid inuu daa'imo laakiin in casrka gadaashiisa salaad sabab lahoo la qadaynayo la tukado khaas nabiga kuma aha wa kaana idaa sallaa salaatan hadduu salaad tukado ahbatahaa waa sugi jiray xilligeedaasi waa wadi jiray qaala yaxya bnu ayuub wuxuu yidhi qaala ismaaciil tacni daawama calayha abata maxaa laga wadaa daawama calayha waa daa'imi jiri wey qaala xadaana zuhayr bnu xarb qaala xadaana jariixa waxadaana ibnu numayr qaala xadaana abi jamiican can hishaam bni curwata can abihi can caaisha qaalad waxay tidhi maa taraka rasuulu llahi kama tegin sala allah aleh wasalam ragcatayn laba ragcadood bacdalcasr casrka ka dambeeyey cindii gadaashay qadun weligiis adu maxaa laga wadaa bada wafdi cabdilqays waay bacda wafdi cabdilqays wa tarkihi ragcatay duhri albacdiya labada ragcadood ee duhurka ka dambeeyey markuu ka tegay ee cabdulqays ay ka mashquuliyeen laga bilaabo oo casarka gadaashiisa uu tukaday sidaasuu nabiga ku wadi jiray laakiin casr miyaa iskale maya labadii ragcadood ee duhur ka dambaysay oo uu nabigu halkaas gashaday wey xadaana abubakr bin abi shayba qaala xadaana cali bn musir xaa mana aha duhurkii xilligii ragcadihii duhurka ka dambeeyey wuu ka tegi jiray maaha kuwii sidiibuu u tukadaa wakhtigaas oo cibaado uu nabigu la yimidna inuu haddana faarujiyo oo uu ka tagu dhacayay xaddaana abubakr bin abi shayba qaal xaddaana cali bn musraxa waxaddaana cali bn xujr walafdu lah qaal aqbarana cali bn musr aqbarana abu isxaaq ashaybaani can cabdiraxmaan bin aswad can abiihi can caaisha radi allahu canha qaalat salaataani laba salaadood maa tarakahumaa kama tegin rasuululahi sala allah alay waslam fii beytii gurigayga isagoo jooga qadun weligiis siran xilli sir oo qarsoon oo hoos loo akhriyo walaa calaaniyatan xilli salaada iyo qirada kor loo akhriyo ragcatayn laba ragcadood qabla alfajri laba ragcadood fajrka ka horeysa xilliga jahriga ee salaadda subax kor loo qaaday ku hagaagtay war ragcatayn laba ragcadood baadal casr casr ka dambeeya xilli salaadda casarka la siraysto ayaa la tukadaa marka labadaa midna kama tegin laakiin labadaas waxay ahaayeen sabab bay leeyihiin markaas caaisha waxay leedahay sabab maahe waa la tukan karaa waxaa la diidana waa taxari inaad la fiirsato xilligaasi qoraxday sii dhacaysa bay soo baxayso وxadثna iبن مثنى وiبن بشhاaر qال iبن مثنى xadثna mحamed بن جaعفر xadثna شhعب عن أبي إسحاaqi عن أسود بن يزيد ومasروq بن أجدع qاala waxay dhaheen nشhهd عalى caaشha caaشha waxaan maqaati oga nahay annaha qaalad inay tihi maa kaana yowmuhu nabiga calayhi salaatu wasalaam maalintiisa muunan ahayn alladii kaana uu ahaado nabigu yakuunu kii ahaada cindii agtayda maalinta agtayda uu joogo ilaa hadday dhacdo sallaahumaa waa tukan jiray labada ragcadood rasuululahi sal allah alay slam fii beytii buu ku tukan jiray tacnii waxay u waddaa salaahumaadaasi alragcatayni labada ragcadood ee bacda alcasri ka dambeeya baabu istixbaabi ragcatayni qabla salaati lmaqrib salaada maqrib kadib laba ragcadood oo la tukado waxaa ujeeda qabl qabla salaati almaqrib maqribka salaadaha raatibada ah salaadaha raatibada ee labaiyo tobanka ah idan ku soo marray xadiid umu xabiiba ee nabiga calay salaam uu yidhi qofkii daa'ima guribaa jannada looga dhisi kuma jirto maqribka hortiis maqribka gadaashiisa laba ragcadoo la tukado yaa labaiyo tobankii kamid ah yaa labaiyo tobanka ka mid ah marka qabla almaqrib in la tukado waa sunna laakiin raatiba maaha waa sunna ee laakiin raatiba maaha oo sunno kasta raatiba ma noqoto raatibo kasta sunna way noqon kartaa raatibada waa salaada la daa'imay ee nabiga uu daa'imay sala allah aleh waali wasalam ayaa raatibo la yidhaahdaa in maqribka hortiisa aa ah sunno tukada way ku bannaan tahay laakiin lama daa'imin nabiga ma daa'imin mararka qaar aa ka tagtona way iska bannaan tahay waxadaana abubakr bin abi shayba wa kurayb jamiican can ibni fudayli qaala abubakr xadaana maxamed bnu fudayl can mukhtaar ibni fulful qaala sa'altu anas binu maalik baan waxaan weydiiyey can itatawuci sumaysi bacda alcasri casriga gadaashii sunno la tukado faqaala wuxuu yidhi kaana cumar wuxuu ahaa yadribu kii garaaca alaydiig calaa salaatin bacda alcasr casrka gadaashii salaad la tukado dadku garaaci jiray gacmau ka garaaci jiray ama cala gacantu ku garaaci jiray wa kunaa nusalli waan tukan jirray calaa cahdi nabiy nabiga calayhi salaam xilligiisa waxaan tukan jirray ragcatayn laba ragcadoodoo bacda quruubi shamsi qoraxda markay dhacdo gadaasheeda la tukado qabla salaati lmaqribi maqribka hortiisna la tukado markay qoraxda intay dhacdo maqribna weli aan la gelin horteeda ayaan tukan jirray oo aadaanka maqribka markii la aadaamo iyo aqimka dhexdoodaan tukan jirray oo laba ragcadoodoo salaadda maqrib ka horraysa wey sunno raatibo oo la daa'imo ma ku idhi ninka la yidhaahdo anas binu maalik buu su'aal weydiinaya mukhtaar akaama rasuulullah nabiga calayh salaam ma wuxuu aha sallahu kii tukada nabiga ma tukan jira asagu qaala wuxuu yidhi kaana yaraanaa waana arki jiray nusalliihimaa annagoo tukanna labadaa ragcadood falam yaamurnaa nama amrin tukada naguma boorinni walam yanhaana nagamana reebin sala allah caleh wasalam marka waa sunno aan mu'akad ahayn oon adkayn oon raatibo ahayn oo sida salaadaha kale ee sunanka ee rawaatibta oo kale ma ahayn وxadaثna شhaybاn بن فaruka qala xadaثna cabdالwاriث عan cabdالcaزيز وبn سhayb عan aنس بn maliki qaal kuna bالmadيnة magaalada madiinaan joognay faإida أdna الmuؤdinu muؤadinka markuu aadaamo lisalaati الmaqribi salaada maqrib ibtadaru الsawaari dadka waxay ku kala ordi jireen u kala degdegi jireen tiirasha qofkii heli kara tiir tiirkaasuu aadi jiray si uu sutra oga dhigto markaad tukanaysa waxaa fiican wax isku toosiso oo iska ilaaliso dadka ku hormaraya fayarkacuuna waxay tukan jireen racatayni racatayn laba laba ragcadood bay tukan jireen waa salaadda maqhrib ka hor xataa ina arajula alghariiba qofka qariibka ee magaalada ku cusub ee soo galay layadkhulu lmasjida masaajidkuu soo geli fayaxsibu wuxuu u malaynayaa anna salaata salaadii maqhrib qad sulliyad in la tukaday oo salaadii sunnadeeda ka dambaysa la tukanayo dadka say u badan yihiinee sunnada u tukanayaan maqhribka ka horraysa wuxuu moodi jiray salaaddii faradka intii la tukaday sunnadii bacdiyadeed in la tukanayo min karati man yusaliihima dadka tukanaya badnidooda marka la fiiriyo waa sunno laakiin hayra mu'akada weeyaan xadiika soo socdaa sii caddaynaya baabu bayaani kulli aadaanayn aadaan iyo aqin baa loo wadaayo aadaan iyo aqin kasta waxaa u dhexeeya salaatun salaa sunnaa haddii la aadaamay intaan la aqimin salaad sunnaa ku bannaan oo sunno ah waxadaana abubakr bin abi shayba qaal xaddaana abu usaama wawakiic can kahmas ibni xusein qaal ibni xasan qala xadaana cabdulahi bn burayda can cabdilahi bn mafl اlmuzani radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala اla alay slam wuxuu yidhi bayna kuli aadanayni aadaan iyo aqimkii baa laisku qabtay oo taqliib waaye aadaan iyo aqim kasta dhexdooda salaatun salaad baa ahaatay sunna ah qaalahaa waa ku celceliyey hadalkaasi nabigu alaaan saddex jeer qaala fi اthaalia markii saddexaad waqiila fi raabic marka afaraad liman shaaa qofkii doona mashiyadaada iyo adiga doonidaaday sunno muwaakido oo lagu daba taagan yahay oo xoog badan ma ahee waa haddaad doonto wey niman shaadaa muxuuna lagu raaciyey maqhribkana waa soo aroortay salluu qabla almaqhribi racatayn salluu qabla almaqhribi ragcatayn salluu qabla almaqhribi ragcatayn uma qaala fi alaalita wafi araabicati liman shaa qofkii doona markaasi zuhri wuxuu leeyahay karaahiyatan an yatakhidaha annaasu sunna nabigu wuxuu liman shaa u leeyahay sayna dadka oogu malaynin inay tahay sunna mu'akada oo raatiba ah ayuu yidhi qofkii doona mashiyadaadi ikhtiyaarkaaday ku xidhan tahay وxadana abubakr بn abi shayba qaal xadana cabdلlah clى an اljurayniyi saciid can cabdilahi bni burayda can cabdilahi bni muqafl اlmazani radi allahu canhu an الnabi sal l slm mil ila anahu qaala fi الraabica liman shaha qofkii doona kuwa kale ee sunanka ee raatibada liman shaha lama dhihin waa sunan rawaatiba oo mu'akad ah oo nabigu uu daa'imay calayh salaam oo ajir iyo fadli weyn iyo manqibo weyn lagu muujiyo janno loogu bishaareeyo qofkii daa'ima marka kuwa ayaga waa in la ilaaliyo oon la fududaysanin kuwan kalena qofkii wakhtigii iyo nashaad iyo fahmo u helaa hadduu tukado waxba dhibaata ah ma laha wallahu aclam wabilahi towfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina moxamed